بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كتاب الأربعين النووي waxaynu insha allahu tacaala maanta oo taariikhdu ay tahay kun afar boqol labi iyo afartankii bishii sagaalaad labadeedii waa bishii barakaysnayd ee ramadaan labadeedii waxaynu bilaabanaynaa kitaabta axaadiista ah kitaabka ugu kooban ama ugu yar ee qof loo bilaabi karo kitaabkan haddaba arbiciina nawowi baa la yidhaahdaa waa afartan xadiid kitaabka markaynu sidaa u eegno wuxuu kula magac baxay afartan arbiciin baa loo yaqaanaa xaqiiqada markaa dib loo eegayna arbiciin maahe waa saddex iyo afartan afartan xadiid ma aha kitaabku waa saddex iyo afartan xadii markii la baadhay canaawiinta sheekhu uu sameeyeyna waa labiiyo afartan saddex qodob baa halkaa ka muuqda oo wada kala duwan kitaabka horta arbiciin baa loo yaqaanaa afartan xadiis inuu yahay baa loo yaqaanaa wuxuu ku caanbaxay afartan laakiin marka axaadiistiisa xadii xadiis loo tiriyey saddex iyo afartan buu noqday marka sheekhu tiraduu tiriyey la raacana labiiyo afartan buu noqday ama xaqiiqadu waa saddex iyo afartan xadii saddex iyo afartan weeye xaqiiqadu sheikheenu khayr allaha siiye labiyo afartan cunwaan buu u bixiyey labiyo afartan buu tirada ka dhigay laakiin waxaa la ogaaday xadiidka toddobiyo labaatanaad iyo ka sideed iyo labaatanaad inuu magac qura u wada bixiyey cunwaan qura ma kala tirinin halkaa labada xadiidee ku qoran waa hal ujeeddo ayay leeyihiin labadaa xadiid toddobiyo labaatan iyo sideed iyo labaatan ayaa ayuuna kala tirinin oo halka tirada ka saddex iyo afartanaad uu ka soo baxaya waa halkaa haddaba waxaan isweydiinaynaa axaadiista nebigu waa kumaankum maxaa kalifay sheekhu inuu afartan soo doorto afartan xadiid waxaa jira rasuulkeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi axaadii dhowr ah ayaa la soo wariyaa ilaa lix saxaabi ayaa laga wariyaa xadiis odhanaya man xafida calىa ummatii arbaciina xadiiثa bacaahu اllahu tacaalى ywma اlqiyaamati fii zumrati اlfuqahaaءi wاlculamaai qofka ummadayda u xifdiya afartan xadii man xafida waa qofka xifdiya calaa ummatii ummadayda isuu u gaadhsiiye ayuu u xifdiyey arbaciina xadiian afartan xadii afartan xadii ninka ummadda gaadhsii is yidhaayee qayba bacaahu llahu tacaala ilaahay baa soo saari doona yowma alqiyaama waa maalinta qiyaamada fii zumrati lfuqahaai ururka fuqahada kiioo la socda ayuu ilaahay soo saaraya wlculamaai kooxda culimada a barta lagu soo xashrinayo ee lagu soo ururinayo ayuu ilaahay ku daraya culimada ayuu qofkaasi ku biiri oo fuqahada ayuu qofkaasi ku biiri hadduu afartan xadiid ummadayda u qaybo ayuu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam riwaayad kale kolkaa waa bishaaro weyn horta afartanka sababta kaliftay inay ummaddu afartanka culimmadu ay wax ka qoraan halkaas horta daba socdaa waxaan u malaynayaa afartankii tabliiqu ay sheegi jireenna halkan qiil baynu uga heli doonaa markaa afartanka xadii ee rasuulku sal allahu calayhi wasalam uu ishaarayo waa ummadda ninka afartan u qayba ee gaadhsii is yidhaa ilaahay fuqahada ayuu ku darayaa maalinta qiyaamada ama ilaahay culimada ayuu ku darayaa maalinta qiyaamada fuqahada iyo culimadu maxay kale yihiin fuqahada ayaa khatara fuqahada muxadisiinta iyo fuqaha haddii layskukaa barbar dhigo waxaa la yidhaha ninku faqiih ma noqdo ilaayuu xadiiskana barto fiqhigana uu barto laakiin ninku muxadis wuu noqdaa isagoo bilaa fiqhiya eeg waxa xeel dheer faqiiha ayaa ka khatarsan muxadiska ninka goormaa faqiih la odhan karaa nin fiqhi akhristay qura faqiih lama yidhaah aayaadka qur-aanka tafsiirka markuu ninku garanayo axaadiista rasuulka ka sugan ee axaadiisul axkaamka ah markuu qofku garanayo axkaamtii culimmadu fuqahadu ay kala soo baxeen markuu garanayo unbaa faqiihi la odhan karaa waxaa la yidhaha maa min faqiih ma jiro nin faqiihihi ilaa hadduu jiro waa muxadi laakiin nin muxadisihi faqiihna wuu noqon karaa muxadis qurana wuu noqon karaa aan fiqhi aqoonu lahaynna wuu noqon karaa faqiiha ayaa khatara markaa ilaahay haddaad afartan xadiid barato fuqahada ayuu kugu darayaa qiyaamada ama culimada ayuu kugu dari riwaayad kale wuxuu rasuulku yidhi bacaahu llaahu faqiihan caaliman isaga laftiisa ayaa maalinta qiyaamada faqiih isagoo alla soo saaraya caalim isagoo ana waa la soo saaraya waa riwaayad labaad riwaayad saddexaad ayaa sugan oo lagu yidhi kuntu lahu yowma alqiyaamati shaafican wa shahiida afartan xadiid ninka ummadayda u qayba ee u barta waxaan u noqonayaa aniga oo nebi maxameda buu rasuulku leeyahay sal allahu calayh wasalam maalinta qiyaamada ninkan inuu shafaaco qaada haddana shahiidnin u markhaati furana waa noqonaya kol haddii shafaacada nebi maxamed aynu ku helayno afartan xadiid oo la qaybo oo ummadda loo qaybo ama shahaadada nebi maxamed aynu ku helayno wax loo dhigaaba ma jiro markaa ibnu mascuud riwaayadiisu waxay ahayd waxaa lagu odhan doonaa ninka afartan xadiis qayba udkhul min ayi abwaabi ljannati shita jannada ka gal albaab alla albaabka adoonto jannada ka gal afartan xadii hadduu qofku qaybo wey oo ummadayda u qaybo riwaayadda ibnu cumar waxay halkaa la dheerayday ku daraysay kutiba fii zumrati alculamaai wa xushira fii zumrati shuhadaai ninkaa waxaa lagu daraa liiska culimada waxaana lala soo xashriyaa liiska shuhadada kolka afartankan kol haddaad ajri shahiidka aad la soo xaadiraysid ood faqiiha safkiisii la soo gelaysid ood culimmada ku soo biiraysid oo nebi maxamed uu kuugu shafaaco qaadayo oo rasuulkeennii uu haddana shahiid iyo markhaati kuugu noqonayo wax loo dhigaba male afartan xadiioo ummadda loo qaybo halkaa markay culimmadu ka eegeen waxay yidhaahdeen alla ilaah afartan xadiid inaynu ummadeenna gaadhsiinno waa lagama maarmaan bay yidhaahdeen tartan baa loo galay ah xadiidka markaa sheekheennu wuxuu soo qaaday lix sheekh oo hortii qoray afartanada oo nin kastaba kitaab afartan xadiia wax ka qoro afartan xadiia uu qoray lix sheekhoo min afartana buu soo qaatay iyo dad fara badanuu magacaabi kari waayey uu yidhi maba tirin karaba oo dadkii ka horreeyaya waxa ugu horeeyey ee afartan xadiid qoraa wuxuu ahaa cabdulaahi bni mubaarak waa taabici taabici weeye saxaabada nebi maxamed raggii arkay ayuu isna sii arkay taabicu taabici baa la yidhaha cabdulaahi ibnu mubaarak cabdulaahi ibnu mubaarak baa ugu horeeyey nin qora oo arbiciina xadiian wax ka qora sida aan filayo sheekheenaniba xataa siduu soo qaadanayo cabdulaahi ibni mubaarak baa ugu horeeyey ilaahay ha u naxariisto cabdulaahi ibni mubaarak waxaa la odhanayay waa caalimu zamaanihi wakhtigiisii isagaa ugu cilmi badnaa wuxuu ahaa amiiru ladqiyaai dadka ilaahay ka baqa ninka amiirka u ah waqtigiisii wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd boqol iyo sideed iyo toban imaamu shaafici buu xataa ka wareeyey imaamu shaafici halkuu boqol iyo kontonkii ka dhashay isagu boqol iyo sideed iyo tobankii ayuu dhashay waxa weeye sheekheennan kitaabta arbiciinka ninkii koobaad wax ka qora ah wuxuu geeriyooday baa la yidhaahdaa waa cabdulaahi bni mubaarak xilli suxuur ah ramadaan toban habeen markay ka tegeen taariikhduna ay ahayd boqol iyo koob iyo siddeetankii waa ninkii koobaadee kitaab arbiciina qora sheekhaa cabdullaahi ibnu mubaarak ee taabicu taabiciga ah ayuu ahaa sheekheennan imaamu nawowi wuxuu leeyahay haddaba waa la iiga horreeyey inaan kitaabta arbiciinka anigu aan wax ka qoro oo culimmadu hortaybay wax ka qoreen sheekh la odhan jiray ismaaciil ibnu cabdilkhafaar alfarisi oo dhintay shan boqol iyo afartii markay taariikhdu ahayd ayaa yidhi culimmada arbiciinka wax ka qortay baan ururinayo toddobaatan sheekh ayuu gaadhsiiyey oo nin kastiba kitaab arbiciina qoray ninka nin kastaaba kitaab arbiciina ayuu qoray oo axaadiista rasuulka ah sal allahu calayhi wasalam imaamu nawowi markuu qorayey wuxuu yidhi xadiidkaa haddaba aynu hadda akhriyeynay sanad ahaan waa u daciif walow ay darajooyin kala duwan uu ka soo arooray aniga waxa igu kalifay buu yidhi arbiciin inaan qoro axaadiis wada saxiix ah oon xataa daciif lahayn oo nebi maxamed ka sugan ayaa jirta buu yidhi oo tilmaamaysa in axaadiista rasuulka ummadda la gaadhsiiyo sida xadiiskii rasuulku uu ku ah, lahaa ninka xaadirka ihi ha gaadhsiiya ninka maqan khudbatulwadaaca rasuulku maalintii markuu ku jiray wuxuu lahaa ha gaadhsiiya ninka hadda imaqlaya ee hadda aniga ila jooga ninka inaga maqan waana xadiid saxiix ah liyubaliq ashaahidu minkum alghaa'iba waa xadii saxiixa ah. bukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiidkan maadaamuu rasuulku xadiidkaa kale saxiixa uu inagu yidhi amar ina saaray in sunnada rasuulka ummadda la gaadhsiiyo meelo fara badanna aynu aragnay kiyoo nebi maxamed u duceeyey haddii aynu afartanaxaadiistan ah, rasuulka haddaan ummadda gaadhsiino ducada nebi maxamed baynu helaynaa oo xadiidka imaamu tirmidi uu soo saaray waa xadiidka cabdulaahi bni mascuud uu warinayo xadiidkaa muxuu rasuulku ku yidhi nadara allaahu imra'an samica maqaalatii fawacaahaa faddaahaa kamaa samicahaa bal xadiidkaa u fiirso waa duco nebi maxamed uu ducaynayo qof buuna u ducaynayaa qofkaasi waa qofka nebi maxamed hadalkiisa intuu dhegaysto isagoon waxna ku darin waxna ka jarin sidii rasuulkeennu uu u yidhi ummadda ninka u gaadhsiiya ayuu rasuulku u ducaynayaa wuxuu idhi nadara allaahu allaha nuuriyo imra'an qof allaha nuuriyo qofka oo samica maqlay maqaalati ani hadalkayga qofka maqlay oo fawacaahaa xifdiyey markaa fa addaahaa haddana ummadda sii gaadhsiiyey oo u gutay kamaa samicahaa sidii uu u maqlay kamaa samicahaadu waxa weeye aan waxna ku darin waxna ka reebin weeye waayo diintu uma baahna in wax laga bedelo oo aad tidhaa saan doonayo ayaan u sheegayaa saan doonayo ayaan u sheegayaa ama saan doonayo hala iigu dhigo oo hala iigu sheego diinteennu sidaa ma aha diinteennu iyadu ina raaci mayso laakiin inagu waa inaan raacnaa diinta inagu waa inaynu daba soconnaa haddaba nebi maxamed ducadiisa waxaynu ku helaynaa haddaynu ummadeenna gaadhsiino axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa u duceeyey culimmadu waxay yidhahdeen waxaanu u fiirsannay dadka ahlu xadiidka ah baanu u fiirsannay oo ducadii nebi maxamed bay heleenoo ka muuqata wejigoogana nuur iyo dhalaal baanu ku aragnay bay yidhaahdeen nuur iyo dhalaal ayaa dadka axaadiista rasuulka akhriya anu ku aragnay bay yidhaahdeen waa xaqiiqa waa ducadan xadiidkan saxiixa ah ayaa ayay si toos ah u heleen haddaba waxaynu isweydiinaynaa man xafida calaa ummatii ummadayda ninka u xifdiya markaynu nidhaa ninka ummadda u xifdiya afartan xadiis markaynu nidhaa ummadayda wuu u xifdiya afartan tiradan afartanki ihi waxaynu tilmaanay nebi muuse ilaahay markuu la ballamayey soddon habeen soddon buu la ballamay habeen sow maaha maxaa loogu daray markaa toban tiradii imisay noqotay arbaciin bay noqotay waa nebi muuse markii ilaahay uu usoo soo waxyoonayey ee dee miicaadka iyo mawcidka lala yeeshay afartan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeedhay afartankaasaa la yidhi balkaalay hadda nebi muuse weeyaan culimadeennani axaadiista afartanka atartan bay u galeenoo rag fara badan oo toddobaatan sheekh ka badan ayaa axaadiista afartanka a ah wax ka wada qoray nambarka afartankaa diinteennu way isticmaashaayo waxaynu ognahay tirada afartankaa waa bil iyo toban diinteennu aad bay afartanka u isticmaashaa waa halkan ay tabliiqu afartan habeenbax ka leeyihiin markaa afartanku ma sahlana eg diinteenna waxa ugu badan baa la yidhaha saddexda tirada la isticmaalo saddexdaa ugu badanoo waa kan lagu yidhaha markaad weysaysanaysa wejiga saddex baad maydhi oo gacmaha saddexbaad maydhi oo maxaanku dha lugaha saddexbaad maydhi oo mar nijaase aad iska maydhaysa saddexbaad maydhi oo salaadaadii maqrib saddex bay tahay oo markaad saddexdu aad baa loo isticmaala toddobadaa ku soo xigta afartanka toddobaatanka tirada aad baa loo isticmaalaayo rag culimo abaa jira oo nambarka tirada ee diintu isticmaashae diinteenna ku soo arooray wax badan ka qoro oo ka hadla ayaa jiraba haddaba afartanka waa tiro sideeda diintu ay u isticmaasho weeyaan afartan marka laga hadlayo waxaa laga yaabaa culimada tabliiqu inay eegeen qofku dhaqankiisa intuu isku bedeli karo akhlaaq ahaan ninka qaadka qayile haddii la doonayo qaadka inuu daayo inaha uu isku bedeli karo inay dee tarbiya ahaan u qiimeeyeen baa laga yaabaa ay u arkeen intaa qofku haddii uu qaadka ka maqnaado inuu ka joogi karo ay u arkeen qofka aan salaada tukanaynin intaa haddii uu joogo inuu laakiin maaha raqam caadiya oo xadiid baa ku soo arooray afartankee qaado uun ma aha laakiin qaab tarbiyadeedoo afartanka adigu haddaad afartan subaxood salaada ku dadaasho dee way way dhacdayba ninbaa inan arkay qurux badan qalbigiisa xanuun baa ku jirayoo nin buka buu ahaa inantu ilaahay bay taqaano diintay taqaani inantiibuu ku yidhi waxaan doonayaa inaynu is aragnoon xidhiidhno oon xaaraan ku xidhiidhno ayaan doonaya inantiibaa ku tidhi waxba kama qabo ma xaaraan baad doonaysaa waan ku ogolahay waxaad samaysaa afartan subaxood bal safka hore kusoo tuko bay tihi masaajidka safka hore haddaad safka labaad ku tukato hadda isma naqaan afartan subaxood markaad safka hore ku tukato anaaba kusoo doonan bay tihi afartankii subaxood buu tukadayo gabadhiibuu u iman waayey iyadii baa tihi maxaan ku helay soonigii ku sugayey ilaahay baan ka baqayaayo waan xishoonayaa buuri afartan subaxood afartanku meelo badan baa dhacdooyin adduunka ka dhacay lagu hayaa tiradan afartanka amarka la doonayo aayadda qur'aankaa ah rabbi muxuu inagu leeyahay ina salaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar salaadu iyada ayaa qofka u diida oo ka nahida zinada iyo waxyaabaha xun haddaad aragta nin masaajidka ku jiroo tukanaya oo albaabkiisa markuu marayo qabyaaladiiyo qurun kale gelaya haddaad aragto albaabka markuu kasii baxayo salaadiisii sax ma ahayn waayo hadday salaadaasi sax tahay dee ilahay baa qur-aanka inoogu sheegay inay salaadu iyadu ay tahay tazinada dadka u diida ee xumaha iyo qurunka kale oo dhan dadka u diidee ka nehida salaadaa ku aamusiiniyo xumaha kaa aamusiini salaadaa ku laylihiyo qallooca kuu diidi ina salaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar waladikru llaahi akbar wallaahu yaclamu maa tasnacuun inantaasi aayaddanay fahamsanayd salaadu inay kolkaa ay qofka dawayso ayay fahamsanayd markay lahayd safka ilaali oo afartan subaxood kusoo tuko haddaba kitaabkeennan arbiciinka ah xifdigaa la xifdiyayo axaadiista rasuulka xifdigaa culimmadu waxay yidhahdeen saddex siyood baa lagu xifdiyi karaa saddex arimood bay xifdiga geliyeen inaadan axaadiista xifdiyinbae eh, aad kitaab ku qorto inaad meel ku qorto si ay ummaddu qoraalkaa intay u helaan ay u akhristaan ayna axaadiista rasuulka u lumin in kitaab meel in lagu qoro waa xifdiga rasuulku sheegayo sal allahu alayh wasalam waa o laba in qalbiga qofka uu ku xifdiyo meel laba kuma qorina intuu qalbiga ku xifdiyey buu ummadda gaadhsiiyey waa qaab labaad oo loo xifdiyi karo oo qalbigaad ku xifdiyaysaa saddex qaab saddexaad baa jiro inaad qalbigana ku xifdido kitaabna aad ku qorto horta saddexdaa sawir ayay man xafida calaa ummati xafidadu saddexdaa qaybood bay u qaybsantaa inaad qalbiga ku xifdido iyo inaad qoraal ku xifdido iyo inaad labadaba iskugu geyso sow saddex suuro ma hayno oo xifdiga xadiidka uu ku jirayo haddana waxaa la eegayaa laba qodob saddexdii labaa lagu dhufan xadiidkii qalbigaad ku xifdiday maya e kitaab baad ku qortood ku xifdiday maya e kitaab iyo qalbiga labadaba waad ku xifdiday saddexdii sowmaaisi saddexdaa adigoo ah inaad ummadda gaadhsiiso iyo inaad ummadda kala aamusato kala aamusto ood gaadhsiin weydo saddexdii aan haynay labaa lagu dhufa nin ummadda gaadhsiinaya iyo nin ummadda ka qarinaya oo gaadhsiinaynin saddex laba lagu dhuftay waa imisa waa lix weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducadiisa waxaa helaya nadar allaahu markuu rasuulku leeyahay ducadaa waxaa helaya saddex qof waa saddexdee ka qalbiga ku xifdiyey ama kitaabka ku xifdiyey ama labadaba iskugu daray saddexda ee ummadda gaadhsiiya muhimaddu waa gaadhsiinta ummadda muhimaddu waa in axaadiista rasuulku ayna luminoon la ilaawin weeyi ka ummadda gaadhsiiya isagoo saddexdaa qaybood kusoo xiftiyey kaa ayaa ducada rasuulka helaya waxaa la yidhi haddaad toddobaatan kitaab ku qorto axaadiista rasuulka ood ummadda laakiin gaadhsiin weydo waa la hubaa inaadan ducadaa nebiga helaynin waxaba dhici kartaba inaad la dheeraato cuquubo iyo cadho allah oo cilmiga ilaahay ku baray ummaddu way u siman tahay ka cadowga kuu ah eed is baloodhka isku haysatiin dhinac diineed markay tahay waa inaad u sheegtaa diinta oo tidaa nebi maxamed baa sida yidhi cadaawada idinma dhaxaysa dhinac diineed markay tahay kanaad baloodhka isku haysatiin maxkamadda iskula jirtiin hadduu arrinku diin galo safka waad wadagelaysiinuun salaada cadaawada idinma dhaxayso waa inaad ummadda diinta aad gaadhsiiso ood u sheegto oodan ka qarinin ama cadaawadi ha idiin dhaxayso ama saaxiibtinimo iyo walaalnimo ha idiin dhexeeyaan ummadda xaqa gaadhsii gaadhsiintaasaa muhiima haddaad toddobaatan kitaab qorto ood ummadda ka qarisood gaadhsiin weydo ducadaa nebiga heli maysid haddaad toddobaatan xadiid dusha ka qabato iyo boqolaal xadiid haddaad dusha ka qabato oo ummadda aad gaadhsiin weydo ducadaa rasuulka heli maysid haddaad dushana ka qabato kutubna ku qortood ummadda gaadhsiin weydo iyadana ducadaa rasuulka heli maysid lixdii qof saddex kamida ayaa ducada rasuulka helay saddex kamidihiina ducada rasuulka heli maayaan sal allahu alayhi wasalam waa dadka aamusaya cilmiga la aamusaya ama marka cilmigu dantooda ka hadlayana dadka u sheegaya marka iyaga maslaxadooda uu ka hor imanayana qarinaya ee hoosta dhigaya waxaynu ognahayba sheekhii safwatu zubadka qoray muxuu bilowga kitaabka ku lahaa wa caalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwathan qofka caalimka ah ee cilmigiisan aan ku camalfalaynin lan ummadda inaad gaadhsiiso cilmigu ku farayaaye een ummadda gaadhsiinaynin ka sanamka caabuda intaan la cadaabin baa isaga la cadaabaya wa caalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwaan dee nebi maxamed basawka inoo sheegay xadiidka saxiixa ah dadka naarta loogu horgelinayo yaa ka mid a nin qaari ah oo xaafidoo qur-aanka dusha ka haya markaasaa naarta lagu tuuraya markaasuu odhanaya ilaah qur-aankaagaan aqaanayo xaafid baan ahaa maya aniga dartay qur-aanka umaadan akriyi jirine dadku waa xaafid ha ku yidhaahdiin baad qur-aanka u akriyeysay baa la odhanaya saasaa naarta lagu gelinaya nin jihaadayay oo jihaad ku dhintay baa naarta la geynaya markaasuu odhanaya ilaahu dartaabaan usoo shahiiday maya waa geesi ha lagu yidhaabaa ilaahay ma waxbaa ka qarsan waxa qalbiga kuugu jira waa maya kolka waxa weye diinta waxaa loo baahan yahay qofku inuu ummadda gaadhsii is yidhaa isagoo lilaahi ay ka tahay ilaahay dartii ay ka tahay imaamu shaafici wuxuu odhan jiray weligayo cid ismaanaan qabsan oo mas'alo iskagamaanaan hor iman waxaan se jecelahay haddaan iskaga hor inimaad in layga helo aniga waayo waxaan diidanahay inay naftaydu waximoodo in ani layga helo xaquna ummadda uu gaadho aniga muhimadaydu waxa weeyaan buu odhan jiray ummadda inay xaqani inuu xaqani ummadda gaadho cid dooniba xaqa ha gaadhsiisa markaa hal su-aal baa jirto oo halkaan lix qof baynu hadda haynay saddex ducada nebiga helaya iyo saddex ducada nebiga aan helaynin lix qof baynu haynay lixdaa labaa lagu sii dhufan doonaa waxaa laysku qabtay oy culimmada muxadisiintu isweydiiyeen afartanka xadii ama axaadiista rasuulka ma ninka sanadkooga intuu ijtihaad ku bixiyo uu dadaal ku bixiyo uu wakti geliyo sidii bukhaari iyo muslim iyo sanadkoogii soo saara ee xadiidka xukumo inuu saxiix yahay iyo inuu xasan yahay iyo inuu daciif yahay ma ninkaa ayaa ducada helaya mise ninka intuu kutubtii axaadiista rasuulka ee qornayd ay ku qornaayeen sidii bukhaari iyo muslim oo kale intuu dhex galo ka soo dheegta afartan xadiis iyo axaadiis lamida ka soo qayba ayaa ducada helaya labadaa qodobna ay culimmadu way isweydiiyeen waxa la og yahay ninka tooska ducada rasuulka u helaya waxa weeye waa ninka intuu dadaal bixiyo xadiidka macal sanadkiisii macal maxaanku raa xukunkiisii sixadii iyo ducfigii ijtihaad intuu la yimaad ummadda u soo saara ee yidhaahda xadiidka anaa labaatan sano ku bixiyey anaa toban sano ku bixiyey anaa afar sano ku bixiyey intaasoo wadan baan u maray ilaal xadii bay bil u lugayn jireen culimadeennuye anaa xadiidkaa rasuulka intaasoo sannadood ku bixiyey waxaan gaadhay markaan intaasoo culimo ka bartay een ka ogaaday waxaan helay xadiidkan inuu xasan yahay baan helay ummaddaanu sheegaya muslimiinta ha loo sheego inuu xasan yahay sanadkiisiina wakaa u xasanka ku ahaa sanadkiisiina wakaa u saxiixa ku ahaa sanadkiisiina wakaa u daciifka ku ahaa si beenaalayaasha looga ilaaliyo horta ninka dadaalka intaa la eg bixinaya ninkaasi inuu ducada helayo waa la hubaa ninkaasi ducada waa helaya oo waa la hubaa ninka laakiin sida arbaciinkeennan oo kale sheekeennan kitaabka qoray yuu ka soo qaatay dee bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo nasaa iyo tirmidi iyo kutubtii qornayd ee axaadiisteedu ay sugnaayeen buu labiyo afartanka ama saddexiyo afartanka ka soo qaatay haddaba ma lagu helayaa abaal iyo ajri kol hadduu sheekhu kutub marka horeba la xifdiyey uu ka soo qaatay culimmadu waxay idhaahdeen ka hore isku abaal maaha kollay ajri wuu helayaayo soo gaabinta uu dadka usoo fudaydiiyey ajri wuu ku yeelan laakiin ajrigii weynaa waxa qaatay ninka xadiidka macal sanad iyo macal xukunka sixada iyo ducfiga iyo juhdiga iyo ijtihaadka culus ninka geliyey ninkaa weeye horta ninka wax loo dhigaa uuna jirin waana ninka la dagaalamaya beenaalayaasha waana ninka axaadiista iyo sunnada rasuulka noolaynaya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa u duceeyey ninka sunnada rasuulka nooleeya nebi maxamed baa u duceeyey ninka ummadda intuu u qaybo axaadiista haddana sii gaadhsiiya kitaabkeennan imaamu nawowi uu inoo keenay khayr allaha siiye kutubta arbiciinku muqadimada way ka wada goyn jireen kitaabkan arbiciinkaa muqadimuu lahaan jiray sheekha kitaabka qoray uu ku daray way ka wada tagaan inta badan kitaabta arbiciinkaan haysanaa qoladan aan ogahay wax ku soo dartay daar alminhaaj ilaahay khayr ha siiye daartan waa daar barakaysan waxaan u malaynayaa tobankii sane u dambeeyeybay hadda inoo jirtaa waa daar aynu u ducaynayne daartaasi waxay ku soo dartay muqadimadii sheekha kitaabka lahaa uu marka horeba ku daray oo madbacado dambe oo iyo kutub badan oo dambe laga gooyey ayay daartani ku soo dartay khayr allaha siiyo waynu u ducaynaynaa daarta markaa insha allahu tacaala matni ahaan taasaa inoogu fiican waayo muqadimadii bay leedahay waxaana jira dabdigeeguna aad buu u wanaagsan yahay waxaynu arki doonaa cashirkeenna soo socda sagaal iyo labaatan xadiis ayaa bukhaari iyo muslim saddex iyo afartan soo ma ahayn saddex iyo afartanka imisaa bukhaari iyo muslim ay ku leeyihiin sagaal iyo labaatan xadiis ayay bukhaari iyo muslim ku leeyihiin bukhaari iyo muslim waa sagaal iyo labaatan xadiis baynu culima nidhi sagaal iyo labaatan bay ku yeesheen bukhaari haddaynu soo eegno intuu bukhaari la gooni noqday imaam bukhaari afar xadii buu la gaar yahay kitaabkan arbiciinka afar xadii buu ku leeyahay oo muslimu kala gooni noqday afar xadii buu bukhaari kelidii yeelanaya sidaan arki doono imaamu muslim waxaan filayaa ilaa shan xadiis baynu arki doonaa oo isna uu gaar u yeelan doono ama aynu arki doono oo uu ku yeelan doono waxaynu arki doonaa bukhaari iyo muslim ilaa toddobi-iyo toban xadii bay wada leeyihiin toddobi-iyo toban xadii aduu axaadii ilaa toddobiiyo toban meelaha ku dhadhow ayay bukhaari iyo muslim wada yeelanayaan midibo inbuu la goonin noqonayaa markaa oo qayb sagaal iyo labaatan bay tiradu isku noqon cashirkeenna soo socda ayaynu saddex iyo labaatan saxaabi baa kitaabka ku jira saddex iyo labaatan saxaabi ayaa kitaabka ku jira cashirkeenna dambaynu ku arki doonaa ragga saxaabada ee kitaabka ku jira maxaa dumara maxaa raga saxaabiga ugu xadiidka badan halkan aynu ku arki doonaa axaadiidta bukhaari iyo muslim baa ugu bediyo sagaaliyo labaatan bay ku muqadimada maanta xadiidka gaari mayne muqadimada sheekha ee la jaray ayaynu carabka sidaa u yar marini insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay magiciisa ayaynu ku bilaabanaynaa kitaabkeennan bisim buu ku bilaabay isla markiiba waad aragtaa bism illaahi araxmaan araxiim ilaahay baa kitaabka qur-aankaa suurad kastoo bilaabaya bisinka inoogu bilaaba sheekhuna wuxuu leeyahay iqtidaaan bilqur'aan kitaabka qur ee bisinka lagu wada bilaabay ayaan ku bilaabanayo bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanaynaa allaha raxmaanka ee naxariista naxariista waaweyn allaha raxiimka ee naxariista naxariista khaaska ah qaala wuxuu yidhi ashaykhu sheekhii wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa alcaalimu ee caalimka ahaa azaahidu ee ilaahay dartii u suhdiyey adduunyada ka suhdiyey alcaabidu ee cibaadaysanayey alwaricu ee xalaal miiradka ahaa naasirudiini ee diinta u hiiliyey mufti shaami shaam oo dhan muftigeega ahaa dulfadli ee fadliga u saaxiibka ahaa muxyadiin diinta kii nooleeyey ahaa abuu zakariya kunyadiisa abuu zakariye la odhanayey yaxya bnu sharaf magiciisuna yaxya bnu sharaf ibnu xasan ibnu xusein annawawiyu ee nawo loo nisbeeyey meesha naw la yidhaa qadasalaahu allaha dahiro ruuxahu ruuxdiisa allaha dahiro wa nawara allaha nuuriyo dariixahu qabrigiisana allaha nuuriyo dhaxal weyn buu inooga tegay sheekhu ducuu inooga baahan yahay laakiin cay inoogama baahna iyo aflagaado ilaahay hau naxariisto sheekha ilaahay qabriga hau nuuro camalkiisii baynu baranaynaayo kutubtii uu inoo soo ururiye sunnadii rasuulka aynu baranaynaaye ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro sheekhu arbiciinkanuun maahee kitaabka minhaajka la yidhaah soomaalidu ay wada taqaanay ee fiqhiga ah isaga ayaa inoo qoray toddobaatan kun oo mas'alo bal hadda u fiirso toddobaatan kun oo mas'alo ayaa inoogu duugan kitaabka minhaajka ah ilaahay unba og haddii lagu darana wayba kasii badnaan kartaa sagaashan kun bay noqon kartaa mafhuumiyo manduuq haddaad isku wada geysato waa inta uu minhaajka kaga hadlay masalo intaa masaluu kaga hadlay sheekha yaan lagu gefin yaan la moodin xeerarkan iminka ay dowladuhu samaysteen iyo qawaaniinta kitaabkiisa yaan la moodin inuu yahay masalo uuna naskeegii iyo daliilkeegii iyo halku uu ka qaadanayo ee ama aayad ah ama xadiid ah uuna gerana inuu iska qorayaa ma jirto masalo uu iska qorayaa ma jirto ama masalada naskeegiio cadbu ayuu hayaa ayuu ama meesha uga soo qiyaasanayo ee qiyaaska markuu nas cad masaladaasi ayna lahayn halka ugu sokaysee la haleeshiinayo ayuu haleeshiinayaa sagaashan kun oo masalo ninka hal kitaabku ugu qoray ee u qorayna magac kuma doonaynin waayo maba guursanba adduunyo muxuu ka rabay nin guursadayba ma wuxuu geeriyooday isagoon guursan xoolaba ma lahayn adduunyaba ma shaqaysanin wuxuu u rabay uu sagaashan kun ee mas'alo uu u qorayay nebi maxamed diintiisu inay sii waarto oo ay jirto oo ummadda diinta la gaadhsiiyo oo la ogaado dad diintan u go'ay oo wakhtigoogoo dhan habeen habeennada kamida kutubta isagoo qoraya sida sheekheennii weynaaye kitaabkiisa uu ka soo gaabiyey minhaaja uu ka soo gaabiyey uu ka warramayo laga warramayo sheekhiisa qisadan oo kale isna ku dhacdaye qisadan oo kale isaga iyo sheekhiisabe habeen madow isagoo kitaabkii qoraya ayuu faynuusku ku qorayay ka baktiyey ilaahay cilmiyadiisa fartii unbaa laydhu noqotay fartan caadiga ah kutubteenna muslimiintu ay qoreen culimo waaweyni ay qoreen bay ku qoran tahay isagaa laydh ka dhigay hamoodin inay tahay ilaahan cirka cadceedda kuu mariyey sow ma ogid fartaada inuu laydh ka dhigi karo eeg waa waxa wey waa mucjiso waa shay mucjiso ku dhadhow khaariqulcaada ah weeyi kitaabteenna waaweyn kitaabayna ku qornayn way iska yar tahay waxaa la yidhaahdaa karaamada marka la qiimaynayo karaamada awliyaa shaydaankana way ka dhacdaa awliyaa raxmaankana way ka dhacdaa labadaba way ka dhacdaa haddaad aragto nin duulaya cirka iyo dhulka dhexdiisa lama yidhaa waa weliyullaahi lama yidhaa waa weliyu waxaa la eegaa xidhiidhka uu ilaahay la leeyahay xidhiidhka uu ilaahay la leeyahay baa la eegaa hadduu yahay nin shareecada islaamka ku toosan waa karaamo ilaahay uu ninkaa ku karaameeyey haddii uu yahay nin shareecada islaamka nin ka durugsan oo ka baydhsan waa istidraaj baa la yidhahyo waa awliyaa shaytaano isna waa lagu luminaya dadna waa lagu luminaya kolkaa labaduba way dhici karaan laakiin xidhiidhka eg wax fara badan oo culimmadu waxa jira ay siyaabo badan u qiimeeyaan ama ay u gartaan min riyada kasoo bilow riyada ilaa kaa hawada duulaya dee qiimayn bay u baahan tahay wax layska yidhaa un ma aha ibnu siriin wakhtigiisii ayuu nin yidhi sheekh waan riyooday maxaad ku riyootay buu yidhi anoo addimayaan ku riyooday buu yidhi maasha allah xajkaa tegaysaa buu yidhi xajka ayaa tegi nin kale ayaa isna kacay sheekhanna waan riyooday buu yidhi maxaad ku riyootay buu yidhi anoo addimaye buu yidhi tuug baad noqonoo gacantaa lagaa goyn buu yidhi majliska culimaa fadhidaa waa maxamed ibnu siriin weeye labada nin mid kastaaba adin buu ku riyooday isagoo addimaya culimadii juuq may odhan way iska aamuseen ilaahay cilmigiisa xilligii xajka markii la gaadhay kii uu yidhi waad xajiyeysaa wuu xajay kii uu yidhi tuug baad noqonoo gacantaa lagaa goynna intuu waxaday oo lagu qabtay ayaa gacanta laga gooyey culimmadu markii hore way la yaabanaayeen sheekha markaasay kusoo dhiiradeen sheekh waxay yidhahdeen su-aal baanu ku weydiinay laba nin baa isku shay ku riyooday mid waxaad ku tidhi tuug baad noqon sidii aad u sheegtay buu noqdo tuug buu noqday ninna waxaad ku tidhi xajkaa tegaysaa noo kala sheeg bay yidhahdeen labada ninba mid kastaa adin buu ku riyoodaye waxaad kana xaj u tidhi kanna aad u tidhi bay yidhaahdeen tuug wuxuu idhi adinku qur-aanka laba jeer buu ku jiraa mar isagoo xaja buu ku jiraayo ilaahay baa yidhi waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan dadka u dhawaaq oo u adin baa layidhi nebi ibraahim iyagoo lugaynayay kuu imanayaan waa adinkii xajka marna isagoo tuugo lala hadlayuu adinku ku jiraayo aayaddii maxay ahayd maxay ahayd faadana mise waadana waadana muadinun mafa bay ahayd faadana muadinun nin adimaya ayaa adimay oo dhawaaqay muxuu yidhi ayatuha alciiru inakum la saariquun war tuugaa tihiin waa adinkii tuugaduna wakaa wuxuu ihi ninku markuu adin ku riyoodo uu qur-aankana ugu jiro isagoo tuugo lala hadlayo isagoo xaj ah wejiga qofka eeg buu yidhi wejiga qofka qof ahlu wejigiisa hadduu yahay kii xajka ayuu u noqonayaa buui kaa xajka ku dheh qof madow oo macsiyadu ay ka soo horayso wejigiisu hadduu yahayna dee waa kii kale buu yidhi labada nin wejigooguma iyagaa isku egaa buui labada nina adinka ku riyooday wejigooga eegale wejigaa wax kala sheegaye wax haddaba culimmadu dadaal aad u badan bay runtii diinta ku bixiyeen ay u soo hureen oy diinta soo geliyeen sheekheenuna culimmadaa uunbuu ka mid ahaa ilaahay uu karaameeyey ee kutubta aadka u tirada badanna ee dhaxalka ana ummadda uga tegay welibana qaala shaykhu sheekhii wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa alcaalimu ee caalimka ahaa azaahidu ee zaahidka ahaa ee zuhdiyey shaam oo dhan cuntadeeda ma cuni jirin shaam buu ku noolaayo cuntada shaam ma cuni jirin aabbihiibaa gobol kale uga soo diri jiray waayo wuxuu idhi agoontaa ku badanoo waxaan ka baqayaa buu yidhi cuntada suuqa taalla cunto agooneed oo sifo aan sharci ahayn suuqa ku soo gashay inay tahay calooshaydaan uga baqayaa buu odhan jiray xaaraan markuu geeriyoonayey ayaa loo keenay liin xabadaa cun baa lagu yii kiyo sakaraadku hayo iga daa buu yii waxaan ka baqayaa aayadii qur-aanka ahayd inaan soo galo ilaahay muxuu lahaa kuwii dee liitay ee la caayayey waa kuwa adduunyada kusoo qaatay macmacaankoogii oo dhan ilaahay markuu lahaa inaa waxyaabihii macmacaanka ahaa haye adhabtum ayibaatikum fii xayaatikum dunya ahlu naarkaa lagu odhanaya adhabtum sawdinkii kusoo tegsiiye kusoo qaatay ayibaatikum macmacaankiinaba fi ayaati dunya fii xayaatikum dunya adduunyadiinii gaabnayd baad kusoo qaadateen baa la odhanaya waxaan ka baqayaa buu yidhi inuu ilaahay iidhaa adduunkiibaad macmacaankii kusoo laasataye bal dib iga dhiga markii sheekhu uu dhintay ayaa riyo lagu arkay waaa kooaa bal iska warran ba la yidhi ilahay aad buu ii buu yidhi ilaahay baa mahadle waxa kooaadee lagugu marti qaada ka waran baa la yidhio liintii aan adduunyada ku diiday baa ugu horreysay buui liintii aan adduunyada ku diiday ayaa ugu horreysay qaala shaykhu sheekhii wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa alcaalimu ee caalimka ahaa azaahidu ee zaahidka ahaa alcaabidu ee ilaahay u cibaadaysanayay alwaricu ee xalaal miiradka ahaa naasirudiini ee diinta u hiiliyey mufti shaami shaam muftigeega ahaa dulfadli fadliga u saaxiibka ahaa muxiyidiini diinta nooleeyey intaa noolahay nin muxyidiin igu yidhaa oon saamaxayaa ma jiro buu yidhi markuu dhintay bay culimmadu magacan muxyidiina u bixiyeen laakiin intuu noolaa waa la iska ilaalin jiray muxyidiin isagaa ku haystay oo yidhi anigoo nool cid muxyidiin igu tidhaa saamixi maayo waayo dee waa ammaan weeyaan muxyidiin waa ammaan qofka noolna haddaad ammaantay dhabarkaad jebisay adaxdaad jebisay naftiibaa waxismoodaysa kibir baa gelaya isla weyni baa ku abuurmaysa muxyidiin abu zakariya la odhanayay kunyadiisa yaya bnu sharaf yaxya bnu sharaf ahaa ibnu xasan ibnu xusein annawowi qadasa allaahu allaha dahiro ruuxahu ruuxdiisa oo wanawara allaha nuuriyo dariixahu qabrigiisa alkhub khubadii baynu arkaynaa alxamdu mahadi ilaahay bay u sugnaatay ilaahay baa kitaabka qur'aankaa suuradda u horaysa alxamdu lilah ka bilaabay dee ilaahay baan ku dayanaya ilahay baan u mahadnaqayaa buui alxamdu mahadi ilaahay ayay u sugnaatay mahad oo dhan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala alxamdu lilah culimmadu waxay idhaahdeen xamdiga iyo shukrigu maxay kale yihiin aad bay masaladaasi u hadal badan tahay kitaabkeennan kagama warrami karno xamdiga ragga qaar baa qaba waa wixii xamdi waxaa la yidhaha wixii qowl ah ayaa xamdi la yidhaah aayadda qur-aankan ka qaadanaynaa bay leeyihiin qul ilxamdu lilah qul waxaad tidhaahdaa alxamdu lilah wixii qowl ee afka laga odhanaya xamdi la yidhah bay yidhahdeen shukrina waxa la dhaha wixii xubnaha laga sameeyo aayadda kale ka qaadanaynaa bay yidhaahdeen icmaluu aala daawuuda shukraa icmaluu sameeya aala daawuuda ya aala daawuuda shukraa shukrigu waa camalka markaa xamdiguna waa qowlka ragga qaar baa sidaa ku tegey laakiin waa akhawaanoo aad bay iskugu dhodhow yihiin ilaahay naftiisa waa ammaanayo waa ku xamdiyey inaguna inaynu ku xamdino ayuu ina faray alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u ahaatay allaha rabi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooga ah alcaalamiin ragga qaar baa qaba waa jamcu caalamin ragga qaarna waxay leeyihiin waa ismuljinsi aan jamc ismuljamac aan mufrad lahayn weeyaan bay leeyihiin qataade waxaa laga wariyey inuu yidhi ilaahay waxaa u sugnaaday buu yidhi siddeetan kun oo caalam oo caalam kastaaba kan adduunyada oo kale uu yahay siddeetan kun oo caalam ayuu ilaahay leeyahay oo caalam kastaaba caalamkan adduunyada oo kale ah waxaynu ognahay hadda waa kawkab baaba laynidha waxaan saaranahay waa kawkab sow ma aha dee waxa weye ilaahay baa og cawaalamtan kalena waxa ku nool siddeetan kun oo caalam baa jira haddaba ilaahay qur-aanka wuxuu yihi markuu inala hadlayay liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa nebi maxamed loogu soo dejiyey baa layna yidhi liyakuuna lilcaalamiina nadiira inuu caalamiinta oo dhan u noqdo mid u digaya ilaahay baa ina yidhi wafadalnaahum cala alcaalamiin caalamiintao dhan baanu idinka fadilnay oon iyaga ka fadilnay rabbi alcaalamiin waa caalamiinta kii barbaarinayey ee isagu korinayey ee ay u baahnaayeen weeye wa huwa rabu kuli shayin markaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u ahaatay allaha rabi alcaalamiin caalamiinta oo dhan barbaariya ee koriya allaha ayaa mahad iskale rabi alcaalamiin rabbi alcaalamiin markaynu nidhaa awoodda ilaahay baa dareemaysa intay la eg tahay allaha qayuumi samaawaati samaawaadka uquma iyo walardiina ardooyinkaba dhulka iyo cirka yaa kala haya tiiraray ku kala taagan yihiin ma jiraan cirkan wax inaga hayo oon awoodda ilaahay ahayn ma jirto dhulkan hadda aynu ku nool lahay waxa waa kitaabkaa aan gacanta ku hayo oo banaankaasaa u taagan oo kale dhinac kaste waa dhulku wuu ka banaan yahay yaa haya dhulkan aynu ku ta waa diyaarad baynu saaranahay yaa haya dhulkan aynu ku taagannahay marka waa qayuumi samaawaati walardiin ilaahay baa dhulka inoo haya cirkana inaga haya qur-aanka meelo badan buu rabbi ku sheegay wuxuuba yidhi in allaha yumsiku samaawaati wlard an tazuula ilaahay wuxuu xajinayaa dhulka iyo cirarkaba wuxuu ka xajinayaa inay zuulaan ay dee soo dhacaan isku soo dumaan walain zaalataa in amsakuhumaa min axadin min bacdi hadday dhulka iyo cirku isku soo dhacaanna cid kala qaban karta oon allaah ahayn oo jirtaa maba jirta buu ilaahay ina leeyahay qayuumi samaawaati waalardi wuxuu sheekhu u doortay sifooyin fara badan buu ilaahay leeyahay laakiin sifadan qayuumi samaawaati waalardi wuxuu u doortay nin kastoo caqli leh wuu arkayaa cirkan ka sarreeya wax ka hayaa inuuna jirinoon awooddii rabbi ahayn awooddii rabbi iminka guri masaajidkeennan haddii tiirasha laga gooyo dee wuu soo dumayaabaa la odhanaya wax caqlili hoos fadhiisan maayo halkan iman maayo haddii tiirasha la gooyo dee cirkan haddaba awood ilaahay unbaa inaga haysa diyaaradaha marka la raaco waynu baqnaa laakiin dhulkani waa diyaaradaynu saaranahay oo dhinac kasta waa lagaga noolyahay culimadeenu waxay odhan jireen masaajidkeenan haddii hoosun loo qodo oo laqodo oo laqodo oo laqodo xagga kale inuu masaajid kale kaga soo yaallan laga yaaba haddii dhulka laga tafo xagga kale ama masaajid ama guri dee hadda waaba lays ogaadayo dalalka inaga soo horjeeda waynu naqaanaa sow sacuudigii dhab xaggan inagama xigo qibladii diyaaradda haddii aggaa loo kaxeeyana way tegi haddii aggaa loo kaxeeyana way tegi haddii aggaa koonfur diyaaradda loo dhaqaajiyo way soo wareegaysaa una agga kalunbay maraysaao way tegaysaa wadadunbaa ku dheeraanaysa xaggana way tegi meel kaleba intaadan gaadhin maraykanoo galbeed xiga iyo ruush oo bari kaa xiga xuduudle xaggay xadgud ka leeyihiin dee waa agga kale agga kale iska soo gaadheen xuduudda ka yeesheen kolka waxa weeyaan dhulkan dhinac kastana waa lagaga nool yahay ilaahay waxaa jira wax jaadibiye ladha jaadibiyo jaadibiyadu waxa weeye waa cufjiida dhulku ilaahay ku abuuray kolba halkaa xaggu dhulku kaa xigo unbaa loo kufaayoo loo dhacaa dadka dhinaca kale dhulka kaga nool inaga inala yaabay oo mayna daadanayn bay leeyihin kuwaasi inaan foorarnay moodayaan dhinaca kale u foorarno kolba dhulkani xaggu kaa xigunbaa asalkii kuu ah xagganunbaa saxdii kuu ah ilaahay hadduu masaajidkeena xagga sare jaadibiyada ku xidhi lahaa halkaynu lagu hasaari lahayn halkaa madaxana xagguu jeedsan lahaa xaggan haddaad kufto xaggeed u dhici lahayd ma xagganaad usoo dhici lahayd maya xagga jaadibiyadu ku xidhantaha loo dhacaa ilaahay baa dhulkan markuu abuurayey jaadibiyo suurtagal inooga dhigaysa inaan ku noolaano inoogu xidhay kolkaa waa awood rabbaaniya weeye qayuumi samaawaati wlaraadiin wuxuu u soo qaatay awoodda ilaahay baa si toosa uga muuqata halkan markaa dhulka iyo cirka toos bay uga muuqataa awoodda ilaahay alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allaha rabi alcaalamiin caalamiinta rabiyadooda ah allaha qayuumi samaawaati samaawaadka u quma iyo walaradiina ardooyinkaba allaha mudabiri lkhalaa'iqi khalaa'iqda oo dhan maamula ereyga alkhalaa'iq waa jamcu khaliiqatin laba macno ayay af carabiga ku timaadaa khaliiqatin khaliiqatin mar waxaa la yidhaha waa faciilatun bimacnaa mafcuul waa almakhluuq waa teenan hadda mudabirilkhalaa'iqi makhluuqyada ilaahay abuuray oo dhanka maamula caradani maamul bay u baahan tahay caradu maamul bay u baahan tahay oo quraanjadu maamul bay u baahan tahay oo biyuhu maamul bay u baahan yihiin oo uwaadhu maamul bay u baahan yihiin oo wakhtigu maamul buu u baahan yahay oo inagu maamul baynu u baahan nahay allaha haddaba makhluuqaadka oo dhan maamula allaha weeyi khaliiqadu mararka qaar af carabiga waxay ku timaadaa waa adabiica baa la yidhaha dabeecadda qofka ayaa khaliiqo mararka qaar la yidhi alkhalaa'iq waa jamcu khaliiqatin khaliiqadu dabeecana way noqotaa makhluuqna way noqotaa iyadoo dabeecaha ah waa ninkii imruulqays gabayga waa kii ku lahaa gabadhii uu jeclaayee faadumo markuu la hadlayey waintaku qad saacadki minii khaliiqatun fasulli iyaabii min iyaabiki tansuli waintaku hadday tahay ad saaadki tii kaa nixisay ama ku xumaysay minii xaggayga khaliiqatun dabeecadi khaliiqadaasi waa dabeecada ma aha makhluuq la abuuray markaa fasul iyaabi min iyaabiki ansuli inanay qalbiga inoo kala siib buu yidhi qalbiga inoo kala siib sidii dhar la kala saarayo ayl qalbiga inoo kala siib waynu kala samrie khaliiqa baynu halkaa arkaynaa ayuu isticmaalayo allihii qayuumi samaawaati samaawaadka u gumayey iyo walaradiina ardooyinka mudabiri lkhalaa'iqi makhluuqyada oo dhan allihii maamulayey ajmaciina dhammaantood baacifi rusuli rususha allihii soo diray ilaahay baa rususha soo dira salawaatu rabbi wa calayhi waayo ilaahay baa yidhi baaci baacif waa bimacnaa mursil waa kii dirayey weeye wabca fi lmadaa'ini xaashiriin sow kumay lahayn nbi fircoon sow kumay lahayn wabca fi lmadaa'ini xaashiriin wabca bimacnaa arsil weeye baacifi rusuli rususha allihii dirayey salawaatullaahi ilaahay naxariistiisa iyo wa ilaahay badbaadadiisuba calayhim dushooda ha ahaato rusushaaye ilalmukalafiina loo soo diraya dadka mukalafiinta ee qaangaadhka ah mukalaf waxaa loo yaqaanaa dadka la kalifay ee waa alcuqalaa albaaliquun min athaqalayn aljini walinsi jinka iyo insiga kuwooga caqliga leh ee haddana qaangaadhka ah ayaa mukalaf la yidhaha laba shardi buu mukalafku isla sitaa waa inuu baaliq yahay caaqil ah markaasaa mukalaf loo odhanaya mukalafiinta loo soo diray markaa lihidaayatihim si ay u hanuuniyaan rusushu ummaddanunbay hanuuniyaanoo adduun iyo wixii anfacayay bay ku hanuuniyaan wa bayaani sharaa'ici diini diinta shareecooyinkeegana si ay ugu caddeeyaan bidalaa'ili daliiladii alqadciyati ee qadciga ahaa ereygaa dalaa'il jamcu daliilin hamoodin waxaa jamcu dilaalatin weeye laakiin macnuhu waa bimacna daliil uun weeyaan macna daliil daliilka almurshid ilalmadruub baa la yidhahdaa ka kugu hagaya waxaa doonayso usuuliyiintuna waxay daliil yidhaahdeen maa amkana tawasulu bisaxiixi nadari fiihi ilaa cilmin ow danin baa la yidhah shayga haddaad si fiican u eegto ku gaadhsiinaya cilmi ama ku gaadhsiinaya male ayaa la yidhaahdaa daliil bidalaaili daliiladii alqadciyati ee qadciga ah qadci waxaa loo yaqaan kuwa bilaa shakiga ah daliilo aan laga shakiyi karaynin ayay rusushu keeneen oo daliiladaasay ummadaha ku hanuuninayaan nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam geedkii uu ka khudbadaynayey ayaa markuu khudbadda kala wareegay taahay oo taahiisa dadku ay maqlayeen mucjise cajiiba miyayna ahayn nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam sidaynu ognahay waxay ku yidhaahdeen markii ay qaalin baa u yimid isagoo cabanaya oo ninkii lahaa ka cabanaya waa awr ayaa rasuulka la hadlayo oo oo xog u sheegaya uu ninkani ku sameeyo waa awridilbaa kusoo cabanayo oo la hadlaya waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu rasuul yahay waxyaabahaan ku garanaynay kamid tahay ma og tahay nabigeenna qoladii reemaka waxay yidhaahdeen war ninkani dhulka wuu wada sixraye bay yidhaahdeen oo sixirkiisiibaa dhulka wada haystee malaa sixirkiisu cirka ma gaadhine calaamad cirka ahayna tuso waxuun sheegta baa la oo dayaxaasi ha kala dilaaca bay yidhahdeen de waa kii dayaxu kala dilaacay ee ilaahay soo dejiyey iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar saacaddii way dhowaatay dayixiina waa kala dilaacay kolkaasay yidhaahdeen haddana ninkuu ilaahay luminayo waa la sii awdaawune ma inuu kala dilaacay baad moodaysiin bay yidhaahdeen he war indheheennu sixray inagu ina moodsiiyey inuu kala dilaacay dayaxa ma gaari karee waa indheheenna bal adduunyada kale aynu waraysanno oo habeen heblaayo dayaxa ka warrama aynu nidhaahno dad bayba direen wadooyinka irmaan ay u direen dadku ay maraan dadkii markay direen baa loo sheegoo lagu yii way jirtaa qadiyadaasi kolkaa rasuulkeenna ilaahay qur-aanka inuu ku soo dejiyey oo la yidhi isku wada taga waxa dhaqaale iyo balaaqo haysatiin oo dhanoo bal suurad lamida un keena way keeni waayeen ilaa qiyaamadana lama keeni karayo waa kitaabkeennan qur-aanka waa mucjisooyinka nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam cabaasoo adeerkiiyo markii nafta lagu qabtay toddobaatankii nine maalintii beder la qabtay waa kii cabaas rasuulka u calaacalay lahaa waxba anigu xoolama hayste adeer bilaasha laygu sii daayo ya dahab yaroo meel gaaro u dhigayoo keligii uu ogaayo cidi ayna ogeyn waa kii lagu yidhi haye dahabkaad lahayd haddii aan dhinto inta ay caruurtaada islaantiisuu ku yidhi ilmaha ugu yari intuu ka qaangaadayo dahabkaasi wuu idinku filan yahay bui hadaad biishatiin ilmaha ugu yari intuu ka qaangaadayo dahabkaasi wuu idinku fil ninkii calaacalayana waxba ma hayo oo ka warran baa la wixii aad islaanta u sheegayseed lahayd meel dhigna muxuu ahaa ilaahyaabuu u keenay kolka way jiraan intaasoo dhacdo oo nebi maxamed de samaawaadka looga waxyoonayay loo sheegayay oo dhacdooyin ah ayaa jirayoo kolba la tilmaamayay hataa boqorkii idlaaye ee farise doonayay inuu nolosha ku qaado ciidanka u soo diray ee labada nin soo diray ee yidhi soo qabta ninkaa muna nebi maxamed u sheegin ninkii la dilay ilaahay baa u habaaray waa la dilay war ninkaasi ma noole buu ku yidhi markaas anagaaba hadda ka nimid ma noole maxaad nooleeday ma anagaa ka nimid de iyagoo sidii isku haystay waraaqdii u timid yaman ayuu soo diray boqorkii ninkii dilay markaasuu yidhi aabbahay anaa adkaysan kari waaye boqorkii jaa'irka ahaa waan dilay kii nebi maxamed is haystaan qolada u diray ee uu yidhi soo kaxeeya uu rasuulku le wuba dhintay aggeed xaggeed leediinan tagno dee waa kuwuu yidhi inaad nebi tahay baanu ogaanay waayo in samada lagaaga waxyoonayo ayaanu ogaanayo ilaahay wax kuu sheegayo haddaba daliilo aan shakiba lahayn ayuu ilaahay rususha soo raaciya subxaanahu wa tacaala baacisi rusuli allihii rususha soo dirayey salawaatuhu naxariistiisa iyo wasalaamuhu badbaadadiisuba calayhim dushooda ha ahaatee ilalmukalafiina dadkii mukalafiinta ahaa usoo dirayey lihidaayatihim si ay u hanuuniyaan wa bayaani sharaa'ici diini diinta shareecooyinkoogana ay ugu caddeeyaan bidalaa'ili daliilo alqadciyati qadciya oo dee la goynayo shaki una ku jirin wa waadixati lbaraahini iyo burhaano wada cadcad axmaduhu ilaahay waan ku xamdiyayaa calaa jamiici nicamihi nimcooyinkiisoo dhan baanan ugu xamdiyayaa wasaluhu ilaahay waxaan su'aalanayaa almaziida inuu ii kordhiyo min fadlihi deeqdiisa inuu ii kordhiyo wa karamihi iyo maamuuskiisa inuu ii kordhiyo waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin ilaa huwa isaga mooyaane alwaaxidu ka kelida ah inuu yahay alqahaaru ee wuxuu doono qasba inuu yahay alkariimu ee deeqda badan inuu yahay alghafaaru ee dembiga aadka u dhaafa allaha ayaan qiraya waashhadu waxaa kaloon qirayaa ana muxameda nebi maxamed cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu rasuulka ilaahay soo diray inuu yahay wa xabiibuhu kii ilaahay u jeclaa inuu yahay wa khaliiluhu kuu ilaahay doortay inuu yahu dee khaliilka ka dhigtay afdal makhluuqiin makhluuqiinta ilaahay abuuray o dhan kii ugu fadliga badnaa inuu yahay nebi maxamed afdal makhluuqiin buu ahaa waayo rususha waa ka fadli badnaa xadii buuba ku yidhiba ana sayidu waladi aadam walaa fakra nebi aadam oo dhan caruurta uu dhalay sayidkoogii baan ahay faana igama aha buu rasuulku faanna igama aha nebi aadan caruurtiisu le aadan wuu ka aamusay aadan waa aabbihii ma odhan ana sayidu waladi aadan buu yidhi ilmo nebi aadan baan ahay ka ugu sarreeya faanna igama aha oo aadam ka warrama baa la yidhi ilmo nebi aadankan uu nebi maxamed ka fadli badan yahay waxaa ka mida ululcasmigii nebi ibraahim iyo kuwan aadam ka fadli badan oo laysla og yahay baa jira haddaba kii nebi aadan ka fadli badnaa markuu ka fadli badnaaday dee nebi aadanna rasuulkeennu waa ka fadli badan yahay dhammaan haddaba waa afdal lmakhluuqiin weeyaan rasuulkeennu sala allahu alayh wasalam culimadu xaggay ka keeneen macalmalaaigta wuu ka fadli badnaa rasuulkeennu sala allahu alayh wasalam xageebay ka keeneen aayadda suuratulbayine ku jirta ayay culimmadu u soo deliishadeenay ka keeneen ilaahay markuu inaga warramayey maxaa layna yidhi innaga kuwa muminiinta iimaanka camalka wanaagsan ku dar maxaa layna yidhi ulaaika hee hum khayru lbariya waa maxay ulaaika hum khayru lbariya makhluuqa kuwii ugu khayrka badnaa weeyaan baa la yidhi kol haddii inagii aynu noqonnay makhluuqa kuwii ugu khayrka badnaa dee maxay idinla tahay nebigeenniina dee waa min baabi owla ulaaika hum khayrulberiyadaasaa laga qaadanaya aayadaasay culimmadu u daliishadeen inuu nebi maxamed yahay makhluuqaba kii ugu khayrka badnaa inuu yahay waana sidan imaamu nawowi uu hadda kuu qorayo afdalu lmakhluuqiin makhluuqiinta oo dhankii ugu fadliga badnaa weeye almukaramu waa kii lagu maamuusay bilqur'aani qur'aan baa lagu maamuusay qur'aankii alcasiizi ciziga lahaa almucjizati ee mucjizada ahaa almustamirati ee joogtada ahaa calaa tacaaqubi siniin sanadada isla cidhbinaya oo dhan wa bisunani sunadiibaa rasuulka sunantiibaa lagu maamuusay waa axaadiita e almustamirati ee ifaysay axaadiitana rasuulkeenna waa la siiyey ilaahay baa siiyey nebi maxamed inuu nebi ahaa hadalkiisaabaad ka garanaysaaba bal waxaad eegtaa qaabka uu hadlayay eeg nin carbeed oo af carabiga aada u yaqaan oo gabayaa ah oo mandiqadaa uu ku nool yahayba odaygooga ah ayay quraashi la kulmeenoo waxay dhahdeen haddaad maxamed maqashaba waad rumaynayeen waa khatar eh haba maqlina dhegaha cudbi gasho bay yidhahdeen dhegaha cudbi gasho dhegihiibuu cudbi gashaday ilaahay baad hadalkiisaan diidanahay waxa la iga haddaad maqashaba waad rumaynay mar dhegii baan cudbi gashaday buui anoo dawaafayaan arkay buui isagoo kacbada agteeda rasuulku ku tukanaya sala allahu aleh ana naftaydii la yaabay buui warooge isagaa isla hadlaya miyaadan caqli lahayn miyaad waalan tahay miyaadan hadalka wanaagsan iyo hadalka xun kala garanaynin maxaa ku helay ma waxa lagu yii wuu ku duufsani uun waa sidi war cudbidan iska saaro nin aftahanana waa tahay gabayaana waa tahay odaygii waddankaba haystayna waa tahay hadduu wanaagsan yahayna hadalkuu ku yidha waabad raaci hadduu xun yahayna dee kuma duufsan karee cudbida iska qaad waxyaabihii u rasuulkeena uu ka maqlay maxaa ka mid ahaa sala allahu alayh wasalam ayuha naas eeg hadda wuxuu ahaa acimu acaam wa salaam wa larxaam wa salluu wannaasu niyaam miyayna kelmadahani nuur caadiya lahayn ayuha naas acimu acaam cuntada dheeraadka ah siiya cidda u baahan rasuulku ma magacaabin cidda cuntada la siinayo waa lilcumuum lilcumuum haddii la magacaabi lahaa hebel iyo hebel baa miskiina dee kuwaa un baa la siin lahaa bay noqon lahayd acimu acaam war nin kastoo baahan nin kastoo waxaystow ka baahaneed aragtaha dhaafin wey acimu acaam wasilu araam cidda kula dhalatay ka warhay baa lagu leeyahay cidda kula dhalatay ee xigtadaada ee qaraabadaada ah wasilu araam xidhiidi oo ka warhay hadal wanaagsan ku xidhiidi gacan ku xidhiidhi talo ku xidhiidhi waxtar kale ku xidhiidhi wasilu araam wa afshu salaanta baahiya oo isa salaama waayo furfurnidu halkay ka bilaabataa waa wada afshu salaam wasalluu bileyli wanasu niya xilligay dadku hurdaanna intaad soo kacdiin ood weysaysatiin ilahay ishortaaga ilahay u tukada miyaadan arkaynin inay sunnadii rasuulku inay tahayba hadallo iyo weedho nuur uu ka muuqdo weeyaan xaqiiqatan nuur baad arkaysaa inuu ka muuqdo hadalladan qof caadihi ma odhanaya hadalla noocan oo kale ah waad aragtaa waa rasuulkeenna sal allahu alayh wasalam xataa diinteenna waad la yaabaysaa waxaa lagu aaminsiinayo saw muslim ma tihid maxaa lagu leeyahay muslim baa tahay saw ma ahaa muslimka xeerka ka qoran ee diinteennu ay ka qortay waa maxay ummadda ha dhibin haddii lagu dhibana u adkayso eeg ummadda ha dhibin haddii lagu dhibana u adkayso ummadda waxooga ha damcin haddii waxaaga adu ad dheeraad haysana sii eg aduu waxooga ha damcin waxaagana ha ka haysan ee sii kolka markaad aragto qaaciidooyinka diinteenna ka qoran ee qofka muslimka a ah xakamaynaya ama uu ku soconayo waad arkaysaa inay tahay diinteennu diin cadaalada waad arkaysaa nebigeennu inuu ahaa nebi ilaahay uu soo diray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxameda nebi maxamed cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu rasuulku ilaahay soo diray inuu yahay waxabiibuhu xabiibku ilaahay jeclaaday inuu yahay wa khaliiluhu khaliilki iyo saaxiibku ilaahay doortay inuu yahay afdalulmakhluuqiina makhluuqiinta ka ugu fadliga badan inuu yahay almukaramu in lagu maamuusay bilqur'aani qur'aanka alcasiizi ee ciziga leh almucjizati mucjizada almustamirati joogtada ah calaa tacaaqubi siniin sanadada isla cirbinaya dushooda wa bisunani baa lagu maamuusay sunayaashii almustanirati ee ifaysay lilmustarshidiina kuwa hanuunka doonaya almakhsuusu nebi maxamed waxaa lagu khasisay bijawaamici lkelimi kelmado wada jaamic ah oo axkaam aad u tiro badan koobsanaysa ayaa lagu khasisay wa samaaxati diin iyo diin samaaxa ay ka muuqato oo dulqaad leh diin aad u naxariis badan alla diinteennu naxariis badana waxaad arkaysaa diinteenna naxariisteeda aayaddii aad soo qaadataba waxaa kaaga muuqanaysa naxariis rabbi muxuu lahaa suura baqara aayadda boqol iyo shan iyo sideetan yuriidu llaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilaahay fudayd buu idinla rabaa ee culays idinlama raba diinteennu asal diin culays ma aha waa diin fudayd weeyaan rabbigeen suuratulmaaida aayadda lixaad muxuu ku lahaa maa yuriidu llaahu liyajcala calaykum min xaraj ilaahay ma doonayo wax culays iyo dhibaata inuu dhabarka idiin saaro ilaahay suura anfaal aayadda lix iyo labaatanaad muxuu ku lahaa alaana khafafa allaahu cankum hadda ayuu ilaahay idinka fudaydiyey oo culayska la idinka dulqaaday ilaahay suura baqara aayadda boqoliyo sagaaliyo toddobaatan muxuu ku lahaa dalika takhfiifu min rabbikum waraxma kaasi waa fudaydin xagga rabbigiin ka ahaatay iyo naxariis suura acraaf aayadda boqol iyo shan iyo konton rabbi muxuu ku lahaa wayadacu canhum israhum walaklaal allatii kaanat calayhim wuxuu ilaahay ka dejinayaa culayskii iyo silsiladihii iyo wixii dhabarka loo saaray baa horay looga dejinaya diinteennu waa diin naxariis waa diin fudayd waa diin ummadda midaysa diin ummadda kale erida ma aha waa diin ummadda cadaawadda iyo xumaha iyo cadhada iyo waxa dhex yaallo oo dhan diin ummadda ka saarta weeye oo ummadda eeg isku saafi noqosho iyo maxabo isjacayl iyo wax wada qabsi iyo walaalnimo iyo wax wada cun iyo diinteennu diin ummadda ugu baaqda weeyaan calaamadaha qof kastoo ilaahay caqli siiyey kol hadduu ilahay caqli ku siiyey astaamaha lagu garto qofku inuuna diin sheegaynin waxaa ka mid a haddaad aragto qof dadka kale eryaya ama cadaawad beeraya ama isnaac dadka ku kala tuuraya ama qori daba ah ummadda la dhex cararaya wallaahi diin ma sheegayo diin ma aha diinteennu waa diintaa naxariista ah weeyaan labadii isjeclaabaa lagu leeyahay si ay labadii isnacay baa lagu leeyahay si aad u midayso xataa been baad sheegi kartaa been baad sheegi kartaa iyaga aad ku islaaxinaysaa lagu leeyahay diinteennu waa diin ummadda midaysa laakiin diinteennu ma aha diin ummadda kala daadisa diin ummadda kale eridana ma aha diinteennu salawaat ullaahi ilaahay naxariistiisi iyo wasalaamuhu badbaadadiisu calayhi dushiisa ha ahaato wa calaa saa'iri nabiyiina nebiyiintii soo hadhayna dushooda ha ahaato wa aali kullin mid kasta aalkiina dushiisa ha ahaato wa saa'iri saalixiina dadka wanaagsan oo dhanna ilaahay salaamtiisu dushooda ha ahaato amaa bacdu intaa kadib sheekha maxaa ku kalifay inuu arbiciin qoro kitaab arbiciina inuu qoro maxaa ku kalifay amaa bacdu intaa kadib faqad rawaynaa can caliy bni abi aalibin halkaa faqad raweynaa saddex siyood baa loogu dhawaaqa culimadu muxadisiintu siday qabaan qola faqad raweynaa bay akhriyaan oo sidaan hadda sheegayno qolana faqad ruweynaa bay akhriyaan inta majhuul laga dhigaa wowga la shadaa faqad ruweynaa qolana inta majhuul laga dhigaa shadka wowga laga daaya faqad ruweynaa saddexda dabdiba waxa weeye culimada xadiidku way dabtiyaan faqad ruweynaa baaba loogu jecel yahayba ruweynaa faqad raweynaa waxaanu werinay can caliy bni abi aalibin cali binu abi aalib waxaanu ka warinay cali binu abi aalib nebi maxamed baa sodog u ahaa nebi maxamed ayaa sodog u ahaa asal khulafada afarta ah labana nebi maxamed baa sodog u ahaa labana nebi maxamed bay sodog u ahaayeen so sidaa ma xasuusni abi iyo cumar rasuulka maxay u ahaayeen sodogyay u ahaayeen kolkaa cali binu abi aalib kitaabkan hadda xadiiku khulafadaba cumar baa jira wa xadiiku leh laba xadii buu cumarna soo wariyey kitaabkan arbiciinka aaadiita labada xadiie ugu horeeya cumar bin khaaab baa iskale labada xadiie ugu horeeya cumar abibakar kuma le oo cali kuma le oo cumaan kuma le aaadiitan saddex iyo labaatan saxaabi baa kule sidaynu sheegnay cumar baa kamid a faqad rawaynaa waanu warinay can caliy bni abi aalibin cali binu abi aalib waa inan yaroo dhallinyara buu ahaayo runtii raganimo badan buu ahaa raganimo badan aad u raganimo badan buu ahaa dagaalkana raggii looga haday buu ku jiray ummadeennan raggii kunka lagu tilmaamayey rag waxaa jiray marka layidhaha kun askari hana loo soo diro nin la dirayey baa jira raggaa dee nin baa kun askari baan u baahannahay marka la yidhaha rag hal nin inta la diro halkaa nin uu kun u dhigmayey baa jira kolkaa ummaddeenna wuxuu dagaalyahankii la yaqaanay weeyaan cali binu abi aalib radia allahu tacaala canhu waxaan la ilaawi karayninba oon qarsoonayn maalintii sidaynu garanayno uxud dhacdadii la yaabka lahayd ee marba markii uu ninkii khatarta ahaa uu gacanta taagu lahaa ha la ii soo baxo uu rasuulku sidaa u ega saxaabada aryaa u baxaya cali binu abi aalib unbu ahaa ninkii gacanta taagayay rasuulku uu ku celinaya war waa hebel buu ku lahaa war ninkanaad u baxaysa ma garanaysaa caliyo waa hebel war waa hebel buu ku yidhaha cali ayuu lahaa mar kasti ou rasuulku saxaabada eegu yidhahdo war ninkan yaa u baxaya waa nin la yaqaano weligii ninuu gacan u qaaday oon dhiman lama arag weligii ninuu gacan u qaaday oon dhiman calina waa inan yaroo dhallinyaro soo koraya wey markii ay isku soo baxeen buu yidhi kumaa tahay isku kay sheeg cali binu abi aalib adeer buu ku yidhi adeer waa dad ilma adeero diin baa kala kaxaysay adeer buu yidhi aabbahaa saaxiibbaan ahay ma jeclayn buu yidhi dagaal inaan kugula kulmo adeer waan ku diliye maad iska joogtid buu yidhi waan ku diliye aabbahaa saaxiibba aadaan ahayna maad iska joogtid buu yidhi adeer waa cali binu abi aalib buu ku leeyahay waad aragtaa haddana yaad labadii nin markay seleen arladiiba habeen bay noqotay gaal iyo islaam cidba way arki weyday meesha waxa ka dhacaya madow dam ah boodhki sidii u jiro ee sidii laskula wareegayste layskula rafaado takbiir baa la maqlay allahu akbar markaasay muslimiintu ogaadeen cali inuu dilay cali binu abi aalib cali nin geesiya buu ahaayo goobo badan lagu soo tijaabiyey dagaalka khaybar lagu qabsade muslimiintu ay ku qabsadeen intaasoo maalmood bay saxaabadu khaybar ku duuleenoo yuhuudda la kari waayey maalintii dambe ayuu nebigu yidhi waxaan calanka u dhiibi doonaa berri nin ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin ilaahay iyo rasuulkiisana jecel cumar bin khadaab wuxuu yidhi weligay xili an qabto maalintaasaan jeclaaday buu yidhi waayo waxaan helayaa taskiyada nebi maxamedo ilaahay rasuulkiisaa i jeclaanaya buu yidhi rag badan baa ayaa rasuulka markii lasoo fadhiistay lasoo horfadhiyey nebi maxamed istusayey oo isdheeraynayey oo rasuulka meeluu ka arki karo soo fadhiisanayey si la yidhaahdo raayada qaada oo khaybar maanta soo furta siday sidaa warkuu ahaayeen umu rasuulku ayna cali binu abi aalib ayuu yidhi markaasaa la yidhi indhaha xanuunayo oo ma joogo u yeedha iska dhaafo baa layidhi waa loo yeedho nebi maxamed indhuhu ugu tufay weligii dambe cali binu abi aalib indhaha kama xanuunsan cali binu abi aalib weligii dambe indhaha kama xanuunsan faadumo bintu rasuul maalintuu doonayey kabuhu ku doonayey wuu ergistay iska daa wax kalo kabihii uu xidhanayey maalintuu faadumo doonayey kaba caadiyu waayo ergista kaba kabuu sii ergistay raggaasi eeg diinta way ka noolaayeen iyo qalbiga way ka noolaayeen laakiin adduunyo ay hayeen iyo waxaasi ma jirin cali binu abi aalib kunyadu ugu jeclaa abaturaab baa laodhan jiray abaturaab wax loogu dhawaaqo wuxuu ugu jeclaa abaturaab bay ahayd qum ya abaturaab nebi maxamed baa ku yihi calayhi salaatu wasalaam kiyo meel ciida intuu hurdo dhabankiisa iyo dhinaciisa ay ciiddii ka haysato ayuu rasuulku la hadlay markaasuu yihi qum ya abaturaab cali binu abi aalib nebi maxamed kunyadu igu dhawaaqay waxaan ku doorsanayaa ma jiro buu odhan jiray qum ya abaturaab waa cali binu abi aalib khaybar maalintii calanka loo dhiibay dee khaybar waxaa haystay nin marxab loodhan jiro oo yuhuudiyo dagaaliyahan oo la yaqaan nin la yaqaan oo dagaal lagu tijaabiyey faraha lagaga gutay baa haystay markii khaybar ay isgaleen sida uu warinayo ibnu hishaam iyo eh, ibnu isxaaqba siday warinayaan markay isku soo dhow yihiin wuxuu is yihi khaybar kan yar afkaabad ku dili gabaybuuba soo tiriyey ana aladii waa gabaygii odhan jir laqad calimad khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi baطlu mujarabu id ilxuruubu aqbala talahabu ufihimu bilkayli saaci sandara ani horta waan dhaartaya buu yidhi khaybar baa i taqaan magaaladana i taqaana bu yidhi waxaan ahay laqad calimad khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi baطlu mujarabu saddex tilmaamood baan leeyahay buu yidhi horta waxaan ahay buu yidhi nin dabkiisu uu diran yahay baan ahay buu yidhi shaaki silaax badal geesi sooma laabta ana waan ahay buu yidhi mujarabun nin tijaabooyin ka soo baxay oo intaasoo dagaal soo galayna waan ahay buui saddexdaa tilmaamood baan anu ku tilmaamanahay buui waxaanse kuu sheegayaa buu yidhi maanta si fiican baan idinku miisi buu yidhi waan idiin miisi dagaalka buu yidhi anaa og cali bin abi aalib buu ka nixinayaa moogtahay cali laftiisu afirayda wuu tuuran jiray muxuu yidhi ana aladii samatnii ummi xaydara ka layfi kariihi lmandara eg ana aladii anu kii baan ahay samatnii ummii xaydara hooyaday baa libaax yare i bixisay buu yidhi libaax yare ayaan horta ahay buu samatni ummi xaydara ka layfi aar baradiisii joogaan buu yidhi aar baradiisa haddaad ugu tagto libaaxu isagoo marka horeba khatar ahaa haddaan haddanaad baradiisa ugu tagto dee wuu ku kala goosan soo maaha ka layfi buu yidhi aar baradiisii ku jirana waan buu yidhi kariihi lmandar saaba layma soo eegi kara buu yidhi barcal indhaha isii buu yidhi oo saa isoo eeg marxab buu kuleyahy cali binu abi aalib waa laysku hanjabayaayo de waa laysa sii jabsanayaa ma ogtahay waa waxaanaynu hadda robagandhada nidhaahna ee dee dagaalka laga sii horreysiiyo waa ilaa xilligaa saxaabada waa tanoo waa laysku jabinayaa ninkan marxab kutubta taarikhda qaarkood waxay qoraan faaliya ku yidhi nin xaydar la yidhahba ku dili doona xaydar baa ku dili faaliya horey ugu sii yidhi baa la yidhi markuu xaydari ana ladii samati umi xaydara wuu naxay dib buu joogsaday kolkaasay ku yidhaahdeen war u bax ninka waa sidee sawka ninku ku codsaday maaha u tag bay ku imaba jecelidin buu yidhi kol haddaad leedihiin cali u tag u baxa imaba jecelidin dibba nin kalead u saari lahaydeen buu yidhi dee safiya bintu xuyeeyibu markii dambe ayuu cali kusoo halqabsadayoo xaaskii uu markaa qabay ahaa marxab ninkii roon buu reer ku hadhi buu yidhi haddaad soo bixi weydo ninkii roon kolkaa kiiraa qabatayoo taasaa soo gelisay dagaalka haddana mar labaad marxab marxab bartiibu horta ku geeriyooday cali baa dilay waa cali binu abi aalib dhacdooyin badan oo dee islaamka u qabtay aynu ku arki doono ayaa jiri doona an caliy bni abi aalibin waxaa laga wariyey cabdilaahi bni mascuud cabdilaahi bni mascuud isaga laftiisu taarikhda meel adag buu kaga jiraa cabdulaahi bni mascuud muaad bni jabl iyo muaad bni jabl wa abidarda iyo abidarde wabni cumar iyo ibni cumar wabni cabaasin iyo ibnu cabaas wa anas bni maalikin iyo anas bni maalik wa abi hurayrata iyo abi hurayra wa abi saciidin alkhudriy iyo abi saciidin alkhudriy radia allahu allaha ka raalli ahaada canhum xaggooga ajmaciina dhammaantood min duruqin duruq baanu kaga soo warinay wadooyin waa riwaayooyin kaiiraatin aad u fara badan biriwaayaatin riwaayooyin iyadoo la saaxiibsan mutanawicaatin kala duduwan waa imise saxaabi waa cali waa cabdilaahi waa mucaad saddex baynu haynaa abidarda cumar iyo ibna cabaas lix baynu haynaa anas abi hurayra abi saciid sagaal saxaabi weeyaan sagaalkaa saxaabi waxaanu ka haynaa buu yidhi duruqyo kala duwan ana rasuul allahi rasuulka ilaahay sal allahu alayhi wasalam qaala inuu yidhi man xafida ninka xifdiya calaa ummatii ummadayda ninka u xifdiya arbaciina xadiian afartan xadii ninka u xifdiya oo min amri diiniha diinteeda umuurteedii ah bacaahu llahu ilaahay baa soo bixin doona tacaalaa sareeya yowma alqiyaama maalinta qiyaamada fii zumrati lfuqahaai fuqahada kooxdooda isagoo ku dhex jira walculamaai iyo culimada kooxdooda isagoo ku dhex jira xifdiga waynu soo macnaynay ilaa lix qaybood baynu ka soo dhignay waxba ku bayri mayno wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxay ahayd bacaahu llaahu ilaahay baa soo diraya tacaalaa sareeye faqiihan isagoo faqiih ah caaliman oo haddana caalim ah waa afartan xadiid ninka ummadda u qayba wa fii riwaayati abidarda abidarda riwaayadiisuna waxay ahayd wa kuntu waxaan u noqoni lahu ninkaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamada shaafican mid u shafaaco qaada wa shahiidan oo haddana u markhaati fura nebi maxamed baale calayhi salaatu wasalaam wa fii riwaayati bni mascuudin riwaayadda ibnu mascuudna waxaa ku sugnaa qiila waxaa lagu odhan lahu ninkaa udkhul gal min ayi abwaabi aljanna jannada albaabadooda ka alla kashita adoonta ka gal albaabka adoonto ee albaabada jannada ah ka gal baa la odhan wa fii riwaayati bni cumara riwaayadda ibnu cumarna waxay ahayd kutiba waa lagu qorayaa fii zumrati alculamaai kooxda culimada ah safka culimada ayaa lagu qori waxushira waa la soo xashrini fii zumrati shuhadaai shuhadada zumradoodi iyo kooxdooduni waa lala xashrin watafaqa imaamu nawowi baa hadlaya watafaqa waxay isku waafaqeen alxufaadu ragga xufaada ee xadiidka xifdiyey xaafidka goorma ninka la markuu boqol kun oo xadiid xifdisan yahay matnan wa boqol kun oo haddaad sagaal iyo sagaashan kun oo xadiid xifdisan tahay xaafid lagu odhan maayo boqol kun waa inuu xadiidkaagu gaaro marka darajatulxaafid aad helayso watafaqa waxay isku waafaqeen alxufaadu raggii xufaadda ahaayee boqolka kun wax ka badan xifdisnaa calaa anahu kani xadiiun xadii inuu yahay aciifun aciifa waa xadii aciifa wain kaurad haba badato duruquhu duruqdiisu haba badatee waa xadii daciifa waqad sanafa way qoreen alculamaau culimadu radia allaahu canhum allaha ka raalli ahaadee fii haada kan albaabi ee baabka waxay ka qoreen waa baabkan afartanka xadiis ah maabay qoreen laa yuxsa aan la soo koobaynin oo min almusanafaati kutub la alifaya kutub fara badan bay ka qoreen afartan afartanka isagoo ku salaysan faawalu man qofka koobaadee calimtuhu aan ogahay ee sanafa wax ka qoray fiihi kan dhexdiisa cabdulahi bnu mubaarag weeye boqol iyo wuxuu dhashay baynu nihi koob iyo sidee eh, boqol iyo sideed iyo tobankiibuu dhashay hijriga boqol iyo koob iyo sideetankiina wuu dhintay waana taabicu taabici uma maxamed ibnu aslama duusi baa kusoo xiga maxamed ibnu aslama duusi ninka la yidhaah alcaalimu waa nin caalima alrabbaaniyu oo welibana rabbaaniya weeyaanoo ummadda xagga ilaahay ugu baaqa rabbaani waxaa la yidhaha ka makhluuqa khaaliqa ku xidhaya eele war adduunyada iskaga jeedsadoo ilaahay u jeedsada ka saddexaad uma xasan ibnu sufyaan anasawi xasan ibnu sufyaan anasawi baa isna ka saddexaada ka afraad waa abubakrin alaajuri abubakrin alaajuri baa sheekha afraad isna kitaab ka qoraya ka shanaad waa abubakrin moxamed ibnu ibraahim alasbahani abubakr moxamed ibnu ibraahim alasbahani ayaa isna ka shanaad ah waxaynu hayna kii shanaad weeye ka lixaad wa daara qudniyu sheekhii daara qudni weeye ka toddobaad wal xaakimu xaakim baa isna afartan qoray xadiid ka sideedaad waa abu nucaym abu nucaym baa isna ayaa qoray oo kii sideedaad afartan xadiid ka sagaalaad waa abu cabdiraxmaan isulami abu cabdiraxmaan isulami waa sheekha sagaalaad ee afartan xadiid isna qoray ka tobnaad waa abu saciidin almaaliniyu abu saciidin almaaliniyu waa sheekha tobnaad isna kitaab arbiciina qoray ka koob iyo tobnaad waa abu cumaan asaabuni abu cumaan asaabuni oo saddex boqol saddex iyo eh, sideetan saddex iyo toddobaatankii la dhashay saddex boqol saddex iyo toddobaatankii waa rag wada hore weeye raggani waa kii koob iyo tobnaad ka labiyo tobnaad waa cabdulahi bni muxamed alansaari cabdulahi bni muxamed alansaari ayaa isna sheekha koob iyo tobnaada ee kitaab afartana qoray muamed ibn eh, muamed eh, cabdulahi bni muxamed alansaari ka labiyo tobnaad waa abu albayhaqiyu sheekhii bayhaqi ahaa ee la yidhi ninkas de shaafici gallad iyo minno ayuu ku leeyahay bayhaqi mooyaane bayhaqi wuxuuba sigay inuu shaafici gallad ku yeesho baa la yidhi bayhaqi isna waa sheekha labiyo tobnaad ee kitaab afartan xadiia qoray labiyo toban sheekh markuu sheegay ayuu yihi maba tirin karaye eh wa khalaa'iqun iyo khalqiyo laa yuxsowna aan la soo koobayn baa afartanka qoray oo min almutaqadimiina culimadii hore iyo wlmutaahiriina culimada dambabale khaliyo ilaahay uuni garanayo ayaa nin kastaaba min afartan xadii qoray buu ku yidhi halkaa markuu marayo ayuu yidhi anigu maxaa culimadaa iga reebay buu yidhi markaa culimadani maynay dad wanaagsan ahayn miyayna dadkii ilaahay loo tilmaamayay inay ugu dhawaayeen ee u wanaagsanaa dariiqa fiican hayay ahayn dee dadka wanaagsan waa lagu daydaa sow ilaahay ma odhanin ayra sabiili lmuminiin muminiinta wadadooda qofku hadduu mari waayo ayra sabiil lama jecla war culimadani waa culimadii ugu wanaagsanaa ilaa taabicu taabiciintii kasoo bilow saxaabada nebi maxamed raggii arkay raggii arkay kasoo bilow raggii ugu culimaysnaa ee wakhtigooga looga dambeeyey ee ummaddu ay diinta uga dambaysay baa afartanka qoray ilaa wakhtigaa laga soo bilaabo kolkaa imaamunawowi wuxuu leeyahay aniga maxaa iga reebaya dadkaa wan wanaagsan wadadoodii anna afartan xadiian qoro haddaba intuuna qorin ilaahay baan la istikaaro weydiistay buu yidhi istikaaro laa yakhiibu man istakaara walaa yandamu man istashaara ma guuldaraysta baa la yidhaahdaa nin ilaahay istikaaro weydiistay mana qoomamoodo baa la yidhaahdaa nin dadka la tashaday haddaad dadka la tashato xataa haddii guuldaro arinkaasi uu keeno kama qoomamoonaysid waayo arrinkan talaa lagu gaadhayde ilahay haddaad istikaaro weydiisatana ma guuldaraysanaysid waqad istakartulaaha ilaahay baan u istikhaarooday tacaala sareeye fii jamci arbaciina afartan jamcintood baanan ugu istikhaarooday xadiian xadii sababtuna waa maxay xadiidkii daciifka ahaa baan ku camal falayaa ma aha man xafida calaa ummatii kuma camal falayo waa iqtidaaan ku dayasho bihaaulaai kuwanan ku dayanayo alaimati ee aimada ah alaclaami ee wada abuuraha ah wa xufaadi iyo islaamka kuwii soo xifdiyey raggii islaamkanba soo xifdiyey soo badbaadiyey oo culimadeennii hore ah ayaan ku dayanayaa nebi maxamed baa inta rusushii hore looga sheekeeyey lagu yidhi maxaa la yidhi fabihudaahum ya ulaaika aladiina hadaahum llah e eh? fabihudaahu muqtadi kuwa hanuunkooga raac baa layidhi nebi maxamed baa kuwii hore ku dayo laleeyahay kolkaa anna kuwii iga horreeyey baan ku dayanayaa buu leeyahay markaa sheekhu culimadii iga horreysay ayaan ku dayanayaayo afartan xadiid ayaan ummadda usoo bandhigayaayoon u qorayaa kaasi istikaaradu waa hal qodob culimada muslimiinta oo oo ku dayanayaana waa qodob labaad qodobka saddexaadna axaadiid saxiix ah oon daciifba ahayn baa jirta oo inagu dhiirigelinaysa axaadiidta rasuulka in la ilaaliyo waqad ittafaqa qodob saddexaad xadiidka daciifka xataa fadaail acla maal waa loogu camalfali karaa waqad ittafaqa ereygaa ittafaqa sheekheenu itifaaq buu soo wariyey jumhuurta fiican baa la yidhahdaa in jumhuurta loo nisbeeyo itifaaq in laga daayo jumhuurta loo nisbeeyo waayo imaamu muslim baa kitaabka muqadimada saxiixu muslimka ah la arkay isagoo xadiidka daciifkaa wax ka sheegaya oo xadiidka saxiixa inagaga filan ka daciifka ah laakiin jumhuurtu waxay qabaan xadiidku hadduu daciif yahay fadaailulacmaal waa loogu camalfali karaa jumhuurmuslimiin baa qaba sheekheenu waa mutafaq buu ku yihi masaladaasi laakiin muslim muslim baa la arkayo masalada ka hadlaya waqad ittafaqa waxaa iswaafaqay alculamaau culimadiibaa iswaafaqay weynankoogii weeyaane calaa jawaasilcamali camalfalka banaanidiisay isku waafaqeen bilxadiii xadiikii lagu camalfalayo adaciifi ee daciifka ahaa fii fadaail acmaali acmaasha kuwa fadliga badan loogu camalfalayo saddex shardi marka la helo xadiidka daciifkaa ah, fadaailacmaal waa loo qaata akaam laakiin looma qaato maa haada kan mciisa wamaca haadaa kan miciisa kiyoo lagu camal falayo buu kuhi xadiidka daciifkaa ah kiyoo lagu camal fali karayo falaysa maaha ictimaadii cuskashadaydu calaa haada kan alxadiii ee xadiidka xadiidka daciifkaanu ah ma cuskan buu yidhi oo afartanka xadii xadiidka daciifkaa maan cuskan buu ku yidhi bal calaa qowlihi nebiga qowlkiisaan cuskaday sal allahu alayhi wasalam fi laxaadiii axaadiitii dhexdeeda uu ku qowlay asaxiixati ee wada saxiixa ahayd muxuu rasuulku yidhi liyubaliq ha gaadhsiiyo ashaahidu maanta goobjooga ah oo minkum idinka muslimiina idinka midihi alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo kiina joogaa kiina maqan ha gaadhsiiyadaa rasuulku yidhi taa ayaananu ku camal falaya waa xadiid saxiix ah xadiidkaasi bukhaari iyo muslim baa soo saaray wa qowlihii baan ku camal falayaa nebi maxamed qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam uu ku qowlay nadara allaahu allaha nuuriyo nadara waa la shadaa daadka waana shadka laga daayaa nadar allaahu allaha nuuriyo imraan qof allaha nuuriyo qofka oo samica maqlay maqaalati hadalkayga maqlay oo fawacaahaa weeleeyey oo xifdiyey faadaahaa maqaaladaydii u gutay kamaa samicahaa sidii uu u maqlay ayuu u gutay ninkaana ilaahay qalbigiisa ha nuuriyo wejigiisa alla ha nuuriyo muxadisiintu ducadii nebi maxamed bay heleen kol haddaan xadiikii baranayno ilaahay dartii u baranayno ducada nebi maxamed baynu helaynaa waan dhalaalaynaa insha allah waayo nebi maxamed baa le allaha nuuriyo oo qalbiga u nuuriyo oo wejiga u nuuriyo dadka intay xadiikayga maqlaan ummadda u xifdiya ummadda sii gaadhsiiya buu rasuulku leeyahay sal allahu alayh wasalam uma min alculamaai culimada waxaa ka tirsan man jamaca man baa ka tirsan jamaca jamciye alarbaciina arbaciin afartan fii usuuli diini xagga caqiidada ah afartan xadii oo caqiidada ka wada hadlaya bay ragga qaarkood jamciyeen waa ko wa bacduhum culimada qaarkoodna fi lfuruuci furuucda dhexdeeday ka jamciyeen afartan xadii oo fiqhiga ka warramaya ay rag qaarkoodna jamciyeen afartan xadii oo wada fiqhiya wa bacduhum culimada qaarkoodna way jamciyeen filjihaadi jihaadka dhexdiisa afartan xadii wada jihaadka ka hadlaya ayay jamciyeen waa qaybta saddexaad wa bacduhum culimada qaarkoodna fi zuhdi afartan xadii oo zuhdiga ka warramaya ayay jamciyeen waa qaybta afraad wa bacduhum culimada qaarkoodna fil adabi bay ku jamciyeen afartan xadii oo aadaabta ka hadlaya iyo tarbiyada afartan xadii waa qaybta afraad wa bacduhum culimada qaarkoodna fi lkhudabi afartan xadiioo khudbooyinka ka hadlaya ayay jamciyeen waa qeybta hanaad imise qaybood baynu arkaynaa hadda qeybta koobaad caqiiday ahayd afartan xadiioo caqiidah qaybta labaadna fiqi bay ahayd qaybta saddexaadna jihaad bay ahayd qaybta afraadna zuhdi bay ahayd qaybta shanaadna aadaabtay ahayd qaybta lixaadna khudbooyinka weeyi wa bacduhum fi lkhudabi weeye afartan xadii waa lix qaybood markaa wa kulluhaa gebi ahaantood maqaasidu waa wax loo wada qasdo saalixatun oo wanaagsan lixdaa qayboodba meel wanaagsan bay culimmadu ka hadleen si fiicanna way u hadleen radia allaahu allaha ka raalli ahaado can qaasidiiha kuwa u qasda ilaahay ha ka raalli ahaadee kuwa axaadiista nebiga u qastee soo urururiyey ilaahay kuwa ha ka raalli ahaado lix qaybood buu inoo sheegay oo kutubta arbiciinka ah loo kala qoray isagu kolkaa wuxuu yidhi anuu lixdaaba waxaan u arkay si ka duwan inaan u qoro eeg lixda qaybood qola caqiidunbu arbiciinkoogu ahaa qolana fiqigunbu ahaa arbiciinkoogu qolana jihaadunbu ahaa arbiciinkoogu qolana akhlaaqun bay ahayd arbiciinkoogu anuu waxaan doonayaa buu yidhi inaan qoro arbiciin intiiba ka wada hadlaya arbiciin caqiidadii laga helayo oo fiqigii laga helayo oo akhlaaqdii laga helayo oo aadaabtii laga anuu waan jamcinayaa buu ihi waa waxyaabaha uu kaga duwan yahay arbiciinkeennani arbiciinada kale wuxuu kaga duwan yahay weeye waqad ra'aytu anigu waxaan arkay jamca arbaciina arbiciin inaan jamciyo ahame ka muhiimsan min haada kan kullihi gebi ahaan kuwan horeo dhanku ka muhiimsan baan anigu arkay inaan jamciyo wa iyadu arbacuuna xadiian waa afartan xadii mushtamilatan oo wada koobsaday calaa jamiici dalika arrinkaa soo sheegnay o dhan arrinkaasi waa maxay akhlaaqdii zuhdigii waxyaabihii o dhan wa kullu xadiiin xadiid kaste oo minhaa afartankaa ka tirsani qaacidatun waa qaaciido cadiimatun aad u weyn oo min qawaacidi diini diinta qawaaciddeedii ka mida xadiid kastaa waa qaaciide iskeedu madax bannaan waqad wasafahu waxayba ku tilmaameen alculamaau culimmadu waxay ku tilmaameen bianna madaara alislaami islaamkuba inuu ku dul wareegayo calayhi qaaciidadan ama xadiidkan inuu ku dul wareegayo axaadiid mid kasta lagu leeyahay islaamkii o dhan buuba ka hadlaya ayaan meesha keenayaa o amase huwa isagu nisfulislaami islaamka kale bedhkiibuu ka hadlaya hal xadii oo lagu odhanayo islaamka kale bedhkiibuu ka hadlaya o amase ulusuhu ulukii islaamka marka saddex loo qaybiyo qaybbuu ka hadlaya xadii lagu odhanayo o amase naxwu daalika kaa wax lamida sheekheennu toddoba tallaabo ayuu markaa islaazimiyey oo wuxuu doonayaa inuu inoo sheego ilaa toddoba tallaabo oo khayr allaha siiye uu isku laazimiye ama uu sheekhu isku laaziminayo uu isku waajibinayo oo arbiciinkan markuu ku jiro toddobada tallaabo ee sheekhu uu islaasimiyey ayuu halkan inooga bilaabi doonaa allah u naxariistee waa isla kitaabkiisan dhexdiisa waxaa inoo muuqata bal hadda eeg uma altazimu waan laazimayaa fii haadihi tan dhexdeeda alarbaciina ee arbaciinka ah an takuuna inay noqoto saxiixatan mid wada saxiixa axaadiita horta afartanka een keenaya waa wada saxiix wax yaroo laga daba tegey baynu arki doonaa meelhiga aan ku arki doonaa insha allahu tacaala afartan xadii oo wada saxiix ah ayaan kuu keenayaa buu ku yidhi waa wada saxiix waa qodobka koobaadu islaasimiyey wa mucdamuhaa inteeda ugu badanina fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin bukhaari iyo muslim bay ku qoran tahay ama ha ahaato kaay ku midoobeen ama ka ay la keli noqdeen ha ahaato waxaa la yidhaahdaa marka la baaday bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen waa koob iyo toban xadii koob iyo toban xadii bay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen bukhaari la gooni noqdayna waa shan xadii shan xadiina bukhaari baa la gooni noqday baa la yidhaahdaa muslim la gooni noqdayna waa saddex iyo toban xadii saddex iyo toban xadiina muslim baa la gooni noqday isku sagaal iyo labaatan waa inay noqoto sagaal iyo labaatan xadii waa inay noqoto marka la isku geeyo koob iyo toban bukhaari iyo muslim baa wada leh saddex iyo tobanna muslim baa gooni u leh imise isku yihiin afar iyo labaatan sow maaha shanna bukhaari baa gaaru leh sagaal iyo labaatan qodob dee intii badnayd mayna bukhaari iyo muslim ku qornayn inta kale ayaa sunanu abi daauud iyo nasaai iyo halkaa ayaa tirmidigu shan buu la gooni yahay sida inoo iman doonta kolka halkaasaa qaybtii kale loo qaybqaybin doona waa qodobkeenna koobaad uma altazimu waxaan anigu isku laazimiyey buu ku yidhi sheekhu kitaabka wuxuu isku laazimiyey horta kow afartan buu ka dhigay marka hore afartanka waxaynu nidhi kusuurta waa la daadiyaa kusuurta iminka saacaddu saacaddeennin ekada waxbaan kuu sheegayaa saacaddeenini shantii iyo shan daqiiqa hadday tahay qofka saacadda ku weydiiya maxaad ku odhan waa shantii maadan odhan karin eeg shantii iyo shan daqiiqa hadday tahay shantii iyo shan daqiiqa hadday tahay saacadda ii sheeg ninka ku yidhaha maxaad odhan kartaa waa shantii maxaad ka aamustay markaa shanta daqiiqo kusuurta mararka qaar baa layska aamusaayo layska dhaafaa kolka sheekeenu arbiciin markuu bixiyey muxuu ka aamusay saddex xadii buu ka waa kusuuro haddayna tiradu badnayn dee inta weynuunbaa layska qaataayo xukunka inta weynuunbaa la siiyaa arbiciin waxaa loogu bixiyey isagoo saddex iyo afartan xadii ah kusuurta ayuu sheekhu ka aamusay khayr allaha siiye horta afartan baan ka dhigayaa buu ihi qodobka koobaad waa shuruudda uu isticmaalayo kusuurtiibuu markaa ka aamusayoo uu iskaga tegey afartankaa waxaynu nidhi markaynu ka hadlaynay xaqiiq ahaan waa saddex iyo afartan tirada sheekhu sheegayna waa labiiyo afartan tirada uu sheekhu sheegay waa maxay labiiyo afartan oo ka saddex iyo afartanaad waxa wey xadiidka toddobiyo labaatanaad iyo ka sideed iyo labaatanaad baan la kala tirinin haddaad u fiirsatiin kitaabkiinan toddobiyo labaatan iyo sideed iyo labaatan toddobiyo labaatan unbay ku wada hoos jiraan alxadiid asaabic walcishruun nbu sideed iyo labaatan kuna ku jira ka kalaa sideed iyo labaatan qaadanaya laba xadiid baa halkaa israacaya sabab kalena ma ahee toddobiyo labaatan waxa gaar loogu sooci waayo loo kala saari waayey labada xadiid waa qodob quray ka wada hadlayaan laba xadiioo qodob qura waxaa la yidhahdaa tacriifulbiri walimi horta dembiga iyo wanaaga maxaa ummadda loogu kala tilmaami maxaa dembiya maxaase wanaaga labadaas ayuu xadiikaasi ka hadlaya tacriifu lbiri waa xadiidka toddobiyo labaatanaad kolka wuxuu ina yidhi rasuulku albiru xusnu lkhuluq haddaad wanaag doonayso waa dabeecad wanaagsan qofka macaan ee hadduu wax idinkala galo aad tidhahdo arme bu waxaas iga galay war ninkaasi waa ninaan garan waan isku hadlaynaya ninkaa aad mataqaanid dee markhaatiyaynu nahaye waa bishaaray ninkaa u tahay ninka la haleeyo hadday wax idinkala galaan war bay waxaas iga galeen ninka aad odhanayso eed ku farxayso eed garanaysid in la kala dhammaanayo midna waa nin qadhaadho hadday wax idinkala galaan arme bay waxna soo kala galeen baad yaana kala saari doona baad odhan dadkaa laga naxa ma aha dadkaasi waa markhaatiyaynu nahay adduunkanaa lagu kala garanaya dadku waxay yihiin kolka haddii biri la doonayo birigu waa xusnulkhuluq buu rasuulku yidhi sala allahu caleyh wasalam inaad dulqaad yeelato oo kioo lagu xumeeyo aad sii jeedo oo dadka qaar doqonnimoba hamoodaan hadday doonayaan inaad noqoto qof dulqaadle waa muhiim imigana maxaa la yidhi walimu ma xaaka fii nafsika hayga kugu soo noqnoqda soo maadan arag soo ma adag la weydiiyo uun ar waa dembiye iskaga haaa eeg noqnoqodkanabaad ku garanaysaa waxaad kugu soo noqnoqdo haddaad aragto waa qaacidada rasuulku inoo bixiyey wuxuu ku walismu maa xaaka fii nafsika waxaa naftaada kusoo laablaabta iskaga daa iskaga tag isla xadiika xadiika ku xigaa waa waabisata bnu macbad xadiikiisa oo isna waxa weyaan intaasoo korunbuu sheegayaa oo waa isku mid kolkaa lama kala saarin labadaa xadii uma altazimu waan laazimayaa fii haadihi tan alarbaciina ee afartanka ah an takuuna inay noqoto saxiixatan mid wada saxiixa wa mucdamuhaa badankeegu fii saxiixay bukhaariyi saxiixa bukhaari iyo wa musliminka muslim bay ku sugan yihiin sagaaliyo labaatan baa ku sugan wa adkuruhaa waaban kuu sheegayaa buu ku yidhi waa qodobka labaad maxduufat alasaniidi sanadyadeeda kiyoo la xadfay can fulaan can fulaan can fulaan can fulaan waan xadfayaa buu ku yidhi sababtuna waa maxay aanu xadfayo waa liyasula si uu sahlanaado xifduhaa in la xifdiyaa si loo xifdin karo weeyi wayacummo si uu caam u noqdo alintifaacu in la intifaacsado bihaa iyada in la intifaacsado waana in la intifaacsado wax la intifaacsan karayo waa inuu noqdo haddii sanadka lagu daro baa dheeraanaya ayaa yaraanaya xifdigiina uu adkaanaya wa adkuruhaa waan sheegayaa maxduufat alasaniidi sanadyadeeda tiyoo la xadfayo liyasulo si uu sahlanaado xifduhaa xifdiideedu wayacummo uu caam u noqdo alintifaacu intifaacsi bihaa iyada la intifaacsanayo in sha allahu tacaala alla hadduu doono uma utbicuhaa eeg laba qodob buu inoo sheegay inay tiradu afartan noqonayso iyo ka labaad inuu sanadka xadfayo saddexaad abwaabta diinta oo dhan inay wada shamlini oo caqiidadii laga heli oo furuucdii laga heli oo dhammaan laga helayo ka afraad inuu ka dabageynayo waa inta yaru le uma utbicuhaa bibaabin fii dabdi khafiyi alfaadiha alfaada ad adag ayaan dabdin doonaayo markuu kitaabku dhammaado xagga dambe ayaan kuugu dabdin buu kuleeya lafdiga adag oo dhan anaa dabdinaya buuhi waa qodobka afraad uu islaazimiyey ama aynu sheekha uga baahannahay khayr allaha siiye inaynu ka helno shanaad xadiid kastaa waa qaaciido weyn oo qawaacida islaamka ah buu ina yidhi waa shanaad xadii kasta ayaa qaaciido weyn ah oo qawaacidka la yaqaano ah lixaad marka aan doonayno axaadiistiisan oo dhani waa wada saxiix buu yihi sida ijtihaadkaygu uu sheegayo axaadiistan oo dhani waa wada saxiix toddobaadka marka aynu doonayno qodobka toddobaad ee sheekheennu uu doonayo waa kaa uu inoo sheegayuu nidhi inta u badani saxiixulbukhaari bay ku sugan tahay toddobadaa qodob buu sheekhu islaaimiyey oo intan yar isku laaimiye uma utbicuhaa waan raacini afartankan bibaabin baab baan ka dabageyn baabka oo fii dabdi khafiyi alfaadiha alfaadeeda qarsoon dabdinteeda ku sugan waymbaii waxa wanaagsan waa talo sheeka kasoo fushay likulli raaqibin nin kastoo jeclaysanaya fi laakhirati aakhara jeclaysanaya janna doonaha waxa u habboon an yacrifa inuu barto haadihi tan alaxaadiia ee axaadiita ah ninka janno doonaya axaadiitan ha barta buu ku yidhi waayo waa limaankii dartii ishtamalad ay koobsatay calayhi dushiisa oo min almuhimaati waxyaabaha muhiimka ah waxyaabo wada muhiimabaa ku qoran xadiikaad aragtaaba meel la tuura male meel la dhiga male wadalika kaasi daahirun wuxuu u muuqanayaa liman qofka tadabarahu ka fikira haddaad adigu fikirtood eegto wax weyn baa xadiid kaste inooga bixi doona insha allahu tacaala wa calallaahi ilaahay dushiisuu ahaaday allaha alkariimi sharafta leh ictimaadii cuskashadaydu ilaahay un baan inuu kitaabkan ii fudaydiyo dhammaystiro wa ilayhi isaga xaggiisa uunbuuna ahaaday tafwiidii bandhigayga umuurtayda aan u bandhiganayo iyo wasdinaadii tiirsimada isaga aan ku tiirsanayo ilaahay oo qura ayaan ku tiirsan walahu ilaahaybuu u sugnaaday alxamdu mahad iyo wa nicmatu galladiba wa isaga ayay ku sugnaatay atawfiiqu waafajin wanaagga layna waafajiyo iyo walcismatu ilaalin xumaha laynaga ilaaliyo allaha wanaagga ina waafajiyo xumahana allaha inaga ilaaliyo ilaahay haynaga aqbalo soonka hana inaga dhigo sunada nebi maxamed dadka ilaalinaya calayhi salaau wasalaam ee nebi maxamed axaadiitiisa iyo diintiisa ama baahinaya ama ummadda gaadhsiinaya allaha inaga dhigo hada wsal allahuma wslama cala nabiyina mxamed